waxa aynu e, marxaladii saddexaad oo qisatu yuusuf calayhi salaam ayaynu halkan ka bilaabaynaa maanta labadii marxalad oo hore oo waxa weeye labadii noloshiisa saddex marxaladood waa inagii uqaybinay laba qaybood waa soo ka soo baxnay qaybtii saddexaad marka ugu dambeysay ayaynu halkan usoo gudbaynaa maanta oo ku sharaxayna qaybtana waa qayb aada u dheer insha allahu tabaaraka watacaala waa qaybta ugu dheer ilaa iyo laba iyo labaatan qodob ayaan u oo waxa weeye waxa ay ka bilaabanaysaa yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye misr jooga oo waxa weeye suldaanu misra marka qeybtan waxaa la idhahaa qisatu yuusuf marala almarxalatu athalitha fi qisatu yuusuf calayhi salaam wahiya hiya marxalatu alcizi watamkiin marxaladii labadii marxaladii ugu horreysay waxaynu kusoo qaadanay qaybtii dhiba eh, marki uu yaraa iyo mashaakilkii lagu sameeyey iyo waxa weye sidii walaalihii u galeen qaybtii labaadna waxaynu kusoo qaadanay inuu maaragtay eh, nabiyullahi yuusuf calayhi salaam eh, qaybtiisii labaad oo waxa weye imtixaan iyo dhibaato iyo mashaakil inuu la kulmay qaybta saddexaad marka isagoo xabsigii ka soo baxay oo mashaakilkii oo dhan ka badbaaday oo waxa weeye markaas madax noqday oo nebi ah oo masar oo dhan isagu maamulaya ayaynu maaragtay qeybtaan marka kusoo qaadanayna qodobka ugu horreeya aan ku bilaabayna waxa weeye qisatu eh, yuusuf calayhi salaam sultaanu misr yuusuf calayhi salaam oo ah madaxdii misra oo waxa weeye markaa isagu madax ka ah magaaladii shala uu waxa weeye wiilka yarka ahaa oo waxa weeye isagoo addoon ah oo la iibinayo soo galay kabacdina markaa waxa weye dhibaatada badan la kulmay xabsi iyo mashaakil oo dhan iyo naagtii roorsatay iyo mashaakil oo dhan la soo kulmay kabacdi markaa waxa weye xabsigii ka soo baxay markuu ru'yadii melagga boqorkii markaa meesha haystay ru'yadiisii markuu fasiray oo wanaaggiisii la arkay iyo cilmigiisii markaa waa isagii xabsigii kasoo baxay marka meligii baa wuxuu yidhi boqorkii markaa meesha haystay markii uu ogaaday inuu yuusuf beri yahay oo gabadhii shala waxa weeye imra'at alcaziiz ay tidhi al'aana xasxasa alxaq ana raawadtuhu can nafsii wa inahu la min asaadiqiin markay tidhi oo qowlkaa ay la timid oo ay tidhi anaa ka gardaraa anaa roorsaday anaa dulmigoo dhan sameeyey ayuu markaa kabacdii wuxuu yidhi boqorkii w ilaahay waxa uu yidhi qaala allahu tacaala wa qaala almeliku i'tuunii bihi astaklisuhu linafsii falama kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin qaala ijcal lii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim aayadahaas ilahay wuxuu inoogu caddeeyey ilaahay wuxuu yidhi ninkii boqorkaabaa wuxuu yidhi ii keena ninkaan astaklisuhu linafsii ay macnaha min khaasati dowlatii aan ka dhigay macnaha ragga aniga ii dhow oo aan la tashado oo aad iyo aad loo waxa weeye loo ixtiraamo oo ragga waxa weeye majlisu shuura waxa weye markaa madaxdii meesha noqonaya aan ka mid dhige ii keena ninkaani waa nin qaali qaaliyahe la kaalay ayuu yihi falama kallamahu markuu marka loo keenay oo xabsigii uu ka soo baxay yuusuf isagoo sharaf iyo wanaag iyo waxa weeye aad u qiimo leh kaga soo baxay xabsigii ayaa markaa boqorkii la hadloo wuxuu ku yidhi markuu arkay ninkan cilmigiisa iyo cajiibkiisa iyo wanaaggiisa ayuu wuxuu yidhi inaka alyawma ladayna makinun amiin maanta waxaa tahay nin la aaminay oo waxa weye aad u wanaagsan oo wax walba loo dhiibay oo la makansiiyey makiin macnaha qof wax walba loo dhiibay amiin oo la aaminay baa tahay ee waxa weeye maamulka iyo wanaagga gacanta ku dhig oo waxa weeye reer masar maanta dhibaatadan ku imaanaysa iyo abaarahan haddii adaa lagaa rabaa inaad ka badbaadisido qaala ibnu kathiir waxa uu leeyahy raximahullah lama dahara lilmeliki bara'atu cirdihi wa nazaahatu saaxatihi cama kanuu adharu canhu mima nasabuhu ilayh wuxuu yidhi markii ninkii boqorka ay u muuqatay ninkan yuusuf wixii lagu sheegay inay been tahay oo ninkaani xumaantii lagu sheegay oo la yidhi waxaa loo xiray naag buu roorsaday inay been tahay markuu ogaaday oo uu arkay ninkan sharaftiisa iyo wanaaggiis ayuu wuxuu yidhi ituunii bi war ii keena ninka waa nin wanaagsan weeye aan waxa weeye ka dhigo ajcalahu min khaasati wa min akaabiri dowlatii wa min acyaani xaashiyati macnaha aan ka dhigo dadka aniga waxa weye ila shaqaynaya wasiirada maamulka ragga gacanta ku haya ninkaan wasiir baan ka dhigayaaye ii keena bu yidhi oo waxa weye ninkaanigu nin laga maarmo ma aha leanna sababtu waxay tahay nimankii madaxda ahaa oo waxa weeye u dhowaa oo waxa weye agtiisa fadhiyey waa iyagii ru'yadii fasiri waayey yuusufna calayhi salaam ru'yadii wuu fasiray sidaa daraaddeed marka ayuu wuxuu leeyahay war ninkaan ii keena nin laga maarmayo ma aha ninkaani waa nin aad u wanaagsane ninka ii keena aan ka dhiga wasiire oo waxa weeye kabacdi markaa markuu dhegaystay marka hadalkiisii oo maaragtay uu e, arrintiisii arkay ayaa waxa u caddaatay ninkaani inuu yahay nin aad iyo aad u cajiiba markaasu wuxuu ku yidhi inaka alyawma ladayna makinun amiin ay duu makaanatin wa amaana waxaad tahay nin sharaf leh boos wanaagsan maanta jooga oo waxa weeye shala haddii lagu xiray dhibaato lagugu sameeyey wiil yaba waxa weeye addoon lagaa dhigo dhigoo lagu iibiyey maanta waxaa tahay ninka waxa weeye reer misr oo dhan ugu sharaf badan wasiirka maaliyaddaa tahay gacanta ku dhig wey maaliyaddii o dhan baa loo dhiibay marka markuu la hadlay marka saa ku yidhi baa yuusuf waxa uu yidhi ijcal lii calaa khazaa'ini alardi eh, manaha ii dhiib meeshaan waxa weeye eh, wasaaradda maaliyadda oo kale waa xoolihii iyo waxa weeye wixii waddanku dhaqaalo lahaayoo dhan wasaaradda maamulaysay oo waxa weeye ninkii gacanta ku hayay ayuu yidhi waa inaan noqdaa oo waxa weeye si aan abaartaan marka yuusuf xaashaahu markaas ulajeedadiisu ma aha sida dadku maanta ay sameeyaan wasiirka maaliyadda ninkii laga dhigo inuu isagu dem ka siinayo oo wixiiba cunayo oo guryo ku dhisanayo ma aha yuusuf shaksiyaddiisa iyo ulajeedadiisa laakiin yuusuf waa waxyi min allahi buu ku socdaa waa nebi ilaahay adduun ma rabo ee waxa uu leeyahay toddobada sano oo abaartaa soo socota haddaan maanta toddobadan barwaaqada alaabti dhaqaalihii iyo waxa weeye raashinkii soo go-ayey iyo mirihii iyo wanaagii haddaan la habaynin oo nin aamina oo una gacanta ku dhigin hadde hadha waxaa imaanaysa marka inay wixii isku dhex yaacaan oo markaa waxa weeye toddobadii sano abaartaa laga badbaadimay si marka dadkii aan uga badbaadiyey abaartii haddee hawshii waa inaad gacanta aniga ii gelisaa oo anigu aan maamulaa oon kala debera taas ayuu yuusuf u dalbanayaae ma aha inuu maaragtay u dalbanayo sida dadka maanta ay sameeyaan oo kale ma aha macnihiis wuxuu leeyahy marka ibnu kasiir raximahullah sababtu u dulbadayna waxa weeye buu leeyahay leannahu waxaa dhici karta buu yidhi khalal inuu ka yimaado toddobada sanoo hore haddii qof kale gacanta ku hayo oo waxa weye uu wixii kala khiyaamo haddii hadhow toddobadii sanoo dambe lagaga bixi mayo oo waxa weeye dadku waxa ay ku noolaayeen markaa waa beeraha iyo miraha ka soo a ayaa lagu noolaa sidaa daraaddeed marka anugu waxaan ahay nin amiina oo waxa weye nin aamin xafiidun amiin macnaha nin xifdiyaya wixii aan gacanta ku dhigo waxa weye nin waxaan ahay maaragtay wixiina xifdiyaya inii xafiidun caliim macnaha nin xifdiyaya wixii oo hagaajinaya oo aan khiyaamaynin oo aan meel kala maranaynin oo aan guriga ku dhisanayn baana waxa weye idinka ayaan idii xifdiyaya si aad waxa weye ugu badbaadaan wax alla wixii la ii dhiibo caliimun ay bidabdi alashyaa wa masaalixi maaragtay annaas macnaha waxaan ahay nin garanaya oo cilmiguna ilaahay ba ii waxyoonay oo waxa weeye masaalixdii waxa ay ku jirto iyo wanaagga iyo waxa imaan doona oo dhan iyo habka looga badbaadayo aan garanayaa weye leanna waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirkaa ah, ayaa waxa weeye ii waxyoonaya oo waa nebi ilaahay ma aha nin waxa weye isagoo iska ijtihaadaya ma aha halkaa markay arrintii marka halkaa gaartay ayaa waxa weeye halkaa marka waxaa ku jirta culimmadu waxay yidhahdeen halkaa waxay daliil u tahay camalka qofku inuu weydiisan karo oo odhan karo war shaqadaa anaa aqaanaha la ii dhiibo laakiin bishardi waa inuu yahay nin aamina oo maslaxadda muslimiinta iyo dadka maslaxadooda ka shaqaynaya ee kuwa maanta lacagta ku bixinaya oo laaluushka ku bixinaya oo doonaya in shaqadan markii loo dhiibo ay cunaan oo baabi'iyaan maaha macnaheedu taasi ma banaano wey leanno nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi uma dhiibayna camalkan iyo shaqadan qof isagu weydiisanaya waxaanu u dhiibaynaa waxa weeye ninkii markaa aamina ayaa loo dhiibaya marka sidaa daraaddeed qofku hadduu aamin yahay oo waxa weeye nin wanaagsan oo aamina yahay waa odhan karaa war shaqadan anaa ku fiicane dadka aan ka badbaadiya dhibaatadaane ha la ii dhiibo oo maslaxaddii dadka ay ku jirto wax dhibaata oo ay leedahay ma jirto leannahu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wuxuu u dalbaday xukumkan iyo shaqadan in loo dhiibo in uu ka badbaadiyo dadka abaarta soo socota wuuna ka badbaadiyey oo waxa weeye ilaahay e, e, biidni illah idankii ilaahay iyo waxyi min allah ayuu waxa weeye tasaruf wanaagsan intuu ku sameeyey sidii ugu wanaagsanayd ayuu markaa kaga soo baxay oo toddobadii sano dadkii abaartaa ah ay ka baxeen oo waxa weye markaas ay kaga baxeen raashinkii iyo waxa weye wixii la kaydiyey wa qaala abubakr aljazaa'iri raximxafidahu llah eh, waxa uu leeyahay ahlulcilmigu waxay yidhahdeen aayaddaasi daliil waxay u tahay calaa jawaazi camali arajuli asaalix lirajuli alkaafir ow alfaajir ida kaana laa yaduru bidiinih waxau leeyahay abubakr aljazaa'iri xafidahu llah wuxuu leeyahy aayaddaasi daliil waxay u tahay ninka muslimkaa inuu u shaqayn karo oo waxa weeye shaqo u qaban karo qof gaal ah ama faajira ah, haddaynan arrintaasi diintiisa dhibaynin sidaa daraaddeed way bannaan tahay oo waxa weeye qofku waa arrin u bannaan isagiioo muslima qof gaala waa u shaqayn karaa laakiin bishardi waa inaan diintiisii dhibaata u imaanaynin oo istihzaa iyo waxa weeye diintaadii ka tag iyo sida dadka maanta sameeyaan salaadii tukan maysid inta aad shaqaynaysid iyo sheekadaa lama ogola laakiin waxa weeye haddii diintiisii uu ku badbaadayo oo aan diintiisii lagu faragelinaynin oo waxa weeye qofku diintiisiina ay waxa weeye uu xor u yahay shaqadiina uu qabanayo waxa weeye wax diidaya iyo wax maanica midna ma jiraan wey qof waxa weye nin gaalana waa u shaqayn karaa qof muslima nin muslimana qof gaala waa u shaqayn karaa wax dhibaato ay leedahayna ma jirto way wuxuu kaloo yidhi marka shiku xafidah waxaa kaloo daliil u tahay inuu qofku camalka dalban karo haddii ay run ka tahay iyo khaalis lilaah iyo maslaxa maslaxadda muslimiinta uu ka shaqaynayo mana aha taasi ma soo gelayso qawluhu tacaala falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa macnaha aayaddaa ilaahay wuxuu inaga nahiyey naftiina ha taskiyeynina baa layidhi marka qowlu yuusuf calayhi salaam inii xafiidun caliim aamin baan ahay nin wax xifdiyaya waxna garanaya ma aha taskiyatu nafsi oo naftiisa ma taskiyeynayo laakiin waxa uu leeyahay macnaha arrintan waan ka soo bixi karaa oo waxa weeye dhibtan iyo mashaakilkan dariiqii aan dadka kaga badbaadin lahaa ayaan aqaan wey sidaa daraaddeed marka mana aha min dalab alimaara oo waa tuu nebigu yidhi calayh salatu salam xadiidkii lan nastacmila calaa camalina haada man araadahu imaamu muslim xadiidku wariyey macnaha qofkii isagoo camalkii u tartamaya oo doonaya oo raadinaya oo u sacyaya uma dhiibaynuu yihi nebi sidaa daraaddeed marka haddii uu qofku arrintaani ay ka tahay limasaalix almuslimiin wanaag u sameeya muslimiintii arrintooda ku dadaal dhibaatada ka badbaadi qofkii camalkii inuu ka soo baxo waana dalban karaa wax dhibaataana ma leh laakiin bishardi waa inay waxa weeye unan adduunya jacayl iyo waxa weeye aada lacag ka heshid iyo aad boobtid midna niyadiisa ku jirin oo uu yahay qof aamina ilaahayna ka cabsanay qodobkaa marka waxaynu ka fahnay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam markii xabsigii uu ka soo baxay isaga oo sharaftaa iyo wanaaggaa leh ayaa markaa waxa weye ninkii boqorkaa ah wuxuu gacanta ka saaray waxa weye wasaariyadii wasaaraddii maaliyadda hoolihii iyo maalkii iyo lacagtii iyo dahabkii iyo waxa weye xoolihii oo dhan iyo waxa weye miisaaniyaddii waddanka oo dhan ayaa yuusuf furaheedii lagu wareejiyey oo waxa weeye uu noqday wasiirkii maaragtay maaliyadda oo kale sida hadda loo yaqaano ayuu noqday markaa oo gacanta ku dhigay qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa aqwaalu lculamaa fii qawlihi tacaala wakadalika makanna liyuusufa fi lardi ilaahay waxa uu yidhi aayad qur'aana markii halkaa la gaaray ayuu ilahay wuxuu yidhi wakada wakadalika makanna liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xaysu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin wala ajru alaakhirati khayru liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun fii suurati yuusuf ay macnaha ilahay wuxuu leeyahay waxaan makansiino u dhiibno gacanta u gelinna yuusuf dhulkii me misr macnaha ardu misr ayaa gacanta loo geliyo madax looga dhigay meeshuu doono uu ka degayo yatabawa minha xaysu yashaa ay macnaha shala waa isagii xabsi ku jiray oo aan dhaqdhaqaaqi karin laakiin maanta meel alla meeshuu doono ayuu masar marayaa oo laga soo dhoweynayaa oo meel walba waxa weye uu sharaf iyo qiimo kelaya nusiibu biraxmatina man nashaa naxariisteeda ilaahay wuxuu yidhi naxariistaydana qof alla qofkii aan doono ayaan siiyaa weeye waa raxmad ilahay iyo naxariis ilaahay wey walaakin ilaahay waxa uu yidhi walaa nudiicu ajra almuxsiniin qof walba oo wanaag sameeya ajarkiisii fi dunya walaakhira ilaahay ma dayacayo oo ilaahay waxa weeye wanaaggiisii waafiinaya waa adduunkii wala ajru laakhirati aakhira haddii la tagana khayru liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun marka walaa nudiicu ajra almuxsiniin ay adduunkii bay ka hadlaysaa laakiin haddii aakhira la tagana intii ajar intii wanaagga samaysay oo ilaahay ka baqaysay ilaahay waxa uu siinayaa ajar iyo wanaag aad u fara badan oo waxa weeye ka badan kii adduunka ayaa la siinaya ibnu kahiir wuxuu leeyahay macnaheedu waxa weeye bacda asijni wadiiqi walxasri saara mutlaqa arikaabi bidiyaari masr bidiyaari masr markuu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam shala kusoo galay isagoo wiil yaroo qafaala oo waxa weeye addoonnimo loo iibiyey oo waxa weeye addoonnimo loo haystay intaasoo sano haddana waxa weeye naagti intay roorsatay gardarro lagu xiray oo xabsi uu toddoba sano iyo ziyaado uu xabsigii ku jiray oo mashaakilkaa lasoo kulmay oo una meel low dhaqaaqi karin ayuu maanta wuxuu noqday marka mudlaqa rakaab mudlaqa rakaab macnaheedu waxa weeye ay macnaha meel alla meeshuu doonu maraya cid celinaysa ma jirto askari hortaagan ma jiro meel alla meeshuu doono sidaa ilaahay u yidhi yatabawa'u minha xaytu yashaa ay macnaha ayna shaaa xalla minhaa mukaraman ma aragtay maxsuudan buu yihi mucadaman isaga oo waxa weye meel walba la jecel yahay oo waxa weeye mansiladiisa iyo wanaagga uu gaaray qof walba jeclaysanayo oo leeyahay alla mansiladaasoo kale haddaad gaartid leanno waa nin maaragtay dhaqaalihii o dhan buu gacanta ku haya dadkii o dhan baa u baahan meel alla meeshuu doonuu degaya meel walba waa laga soo dhoweynaya sharaf iyo qaymo ayaa ilaahay ugu bedelay xabsigii iyo dhibaatadii sidaa daraaddeed bu waxa uu leeyahay ibnu kathiir ilaahay saasuu marka ku caddeeyey nusiibu biraxmatina man nashaa ay macnaha haada kulluhu min jazaa'i illahi wa hawaabih lilmu'min macnaha nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wanaaggaasoo dhan ilaahay markuu u sabray oo dhibaatadii u dulqaatay ayaa ilaahay saa ugu abaalguday oo wanaaggaasoo dhan ilaahay uu siiyey wa haddaba qof walba oo muslima oo mu'minoo ilaahay ka baqay oo waxa weeye dhibaatada iyo mashaakilku markuu u yimaado u dulqaata oo caqiido saxiixa la yimaada ilaahay wanaaggaas iyo fadligaa ayuu u ballan qaaday inuu waxa weeye walaa nudiicu ajra almuxsiniin ajarkoodii iyo wanaaggoodii adduunkana waa lagu siinayaa aakhirana waxa weeye ilaahay waxa u kaydinayo ayaa ka sii badan wey sidaa daraaddeed bu ilaahay yidhi wala ajru alaakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ajar waxaan adduunka lagu siiyey waaba wax yar wey leanna waxa weye adduunkii wax yar baa la noolaanaya laakiin aakhira markii la tago haddee waxa weeye janno iyo wanaag oo dhan ayuu la kulmayaa qofkii markaasu waxa weye wanaaggaas gaaraya wey sidoo kale waxau leeyahay eh, sheekh naasir sacdi raximahullah wuxuu leeyahay liman jamaca bayna ataqwa waaliimaan fabitaqwa tutraku alumuur almuxarama min kabaa'ir adunuub wa sakhaa'iriha wuxuu leeyahay qofkii iimaan laga helo aayaddaa wuxuu leeyahay waxay tahay walaajru aakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ay liman jamaca bayna ataqwa waaliimaan qofkii iimaanna la yimid taqwadiina la yimid wuxuu yidhi taqwada qofku markuu la yimaado waa ilaahay cabsidiisii qofkii waxyaalihii xaaraamtahay o dhan buu ka tegaya iyo dunuubtii iyo wixi dhan buu ka dhaqaaqaya iimaankiina tasdiiqu اlqalbi bima amara allahu bitasdiiqi bihi wuxuu iimaankiina wuxuu keenayaa wax alla wixii ilaahay ku amray inaad rumaysid ood la timaadid oo waxa weeye ilaahay awaamirtiisii aad oofisid oo nebigii raacdid oo acmaashii saxiixayd aad la timaadid wax alla wixii acmaal lagu faray oo jawaarixaadi ay shaqeeyaan marka waxa weeye acmaalu ljawaarix min alwaajibaati walmustaxabaat ayaad la imaanaysa marka taqwadii waxay kaa reebaysaa buu leeyahay sheikhu wax alla wixii muxarama oo xaaraama ayaa taqwadii kaa reebaysa iimaankuna wuxuu ku farayaa wax walba oo wanaaga oo ilaahay ku amray inaad la timaadid ayuu iimaankiina ku amraya marka sidaa daraaddeed ayaad iimaankiina la imaanaysaa waxa weeye oo eh, waxa weye iimaankii markaad la timaadid ayaad wanaaggii oo dhan iyo wax alla wixii lagu amray la imaanaysaa wax alla wixii lagaa xarimayna taqwadii baa kaa reebaysa oo bannaankaad ka maraysa ayuu maaragtay ku sharaxaya kitaabkiisa maaragtay taysiru lkariim araxmaan fi tafsiri kalaami almannaan sidoo kale abubakr jazaari wuxuu leeyahay qowluhu nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin hada wacdu min allahi tacaala liahli lixsaani waa ballan ilaahay uu qaaday oo waxa weeye uu u ballan qaaday ilaahay uu yidhi walaa nudiicu ajra almuxsiniin waa ballan ilaahay uu qaaday dadkii ixsaanka samaynayey oo wanaagga la imaanayey ixsaankuna waxa weeye an tacbud allaha kaanaka tara sidii maratay xadiidkii jibriil haddaadan adigu arkaynin fain lam takun taraahu fa inahu yaraah marka wuxuu leeyahay eh, sheekh abubakr jazaa'ir eh, xafidahu llah wuxuu leeyahay liahli lixsaani ilahay wuxuu u ballan qaaday inuu u oofinayo oo u dhammaystirayo ajarkoodii iyo wanaagoodii wa yuusuf yuusufna waxa weeye waa kuwa ilaahay uu raxmadda la maagay oo ahlilixsaan ka mida weeye leanna waxa weeye aad iyo aad buu u ixsaan badnaa oo waatay lahaayeen labadii wiil xataa waxaanu inaa naraaka min almuxsiniin waxaanu ku aragnaa inaad dadka muxsiniintaa ah oo wanaagsan aad ka mid tahay waa iyagii maaragtay ugu dhawaaqayay wuxuu yidhi markaa aakhirkana buu yidhi ilaahay waxa uu ku sheegay wala ajru alaakhirati khayru liladiina aamanuu wakanuu kaanuu yattaquun ay macnaha targiiban fi liimaani wataqwa weye haddii mar waxa weeye lagu jeclaysiiyey iimaankii iyo taqwadii ayay aayaddaani ku jeclaysiinaysaa leanno iimaankii wax walba oo wanaaga ayaa lagu gaaraya oo ilaahay baa ku jeclaanaya awliyada ilaahay baad ka mid noqonaysaa oo iimaankii hadduu qofku la yimaado waxa weeye awliyada ilaahay buu ka mid noqonayaa lannahu ilaahay tuu lahaa alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa kuwe aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun sidaa markaa ayay maaragtay aayaduhu isku wada keenayaan oo waxa weye ay noqonaysaa hadduu qofku ilaahay ka baqo oo ilaahay ka cabsado inuu markaa waxa weye ilaahayga subxaana qaadirkaa uu badbaadinayo oo wanaag oo dhan uu siinayo sidoo kale ibnu kathiir waxa uu leeyahay waxaa la yiri buu yidhi oo waxa weeye taariikhda iyo lagu keenaya ninkii la oran jiray qadsiir inuu oo waxa weeye markaas eh, ahaa zawju sulaykha kaana qad maata baa yidhi ninkii sulaykha qabay oo imra'atu lcaziiz ninkii casiiska ahaa magaciisana la yidhi waxaa la oran jiray qidsiir ninkaasi waxaa la yidhi intuu yuusuf xabsiga ku jiray ayuu dhintay ayuu leeyahay ibnu kathiir markuu isagaana ahaa baa la yidhi wasaariyadda maaliyadda gacanta ku hayay markuu marka soo baxay yuusuf ayuu ninkii boqorka ahay wuxuu u dhiibay booskiisii oo wuxuu ka dhigay wasiirkii maaliyadda imra'atu alcaziiz oo gabadhii shala waxa weeye zulaykha oo roorsanaysayna waa u guuriyey oo wuxuu yidhi gabadhana guurso oo gurigii uu shalay yuusuf addoonka ka ahaa oo waxa weeye lagu addoonsanayey oo wiilka yarkaa uu ahaa oo lasoo gatay maanta isagii baa gabadhii shala soo korisay iyo waxa weeye shaqadii ninkeedu hayey iyo wixii oo dhan yuusuf ayaa marka maanta gacanta ku dhigay oo waxa weeye booskii tegey fa kaana wasiira sidqin ayuu yidhi ibn kasiir wuxuu u noqday markaa wasiir runsheega ah oo waxa weeye aan khayaano iyo been iyo midna keenaynin sidoo kale wuxuu yidhi maaragtay uu sheegay maxamed ibn isxaaq waxa uu sheegay ninkii boqorka ah oo la ohan jiray alrayaan ibnu waliid oo masr joogay inuu waxa weeye maalintaas kabacdi inuu islaamay oo ku islaamay calaa yaddi yuusuf calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf diintiibuu ugu yeeray xaqiibuu gaarsiiyey dad badanna waa ku islaameen isagiina waa ku islaamay baa la yidhi oo waxa weye markaa yuusuf waa nebi ilaahay oo soo diray dadkii intii khayr ilaahay la maagay ayaa rumaysay markaa oo waxa weye markaas madaxna wuu noqday marka ilaahay wuxuu isugu daray nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wanaag iyo madaxnimo iyo nebinimo iyo waxa weye khayr oo dhan ayaa ilaahay suu suuda sidaa daraaddeed ayaa marka halkaa waxaa laga garanayaa qofku marka hore dhibaato haddii uu la kulmo iyo mashaakil iyo waxa weye ciqaab oo dhan inayna ahayn taasi qof ilaahay uu nacay ama ilaahay uusan rabin ma aha waxaa dhici karta qofku inuu marka hore dhibaatoo dhan la kulmo kabacdina ilaahay inuu badbaadiyo oo wanaag oo dhan u dambeeyo ayaa dhici karta sidaa daraaddeed baa qaar gebi waxay yidhahdeen oo macnaha eh, gabay ku sugnaatay eh, wax walba oo waxa weye eh, waraa'a mudayiqin madiiqi اlkhawfi mutasicu اlamni wa awalu mufarrijin bihi gaayat lxusni macnaha wuxuu gabaygaa ku keenayaa ibnu kathiir waxa u leeyahay macnaha wax walba oo waxa weye dhibaato qofka markay ku timaadaba aakhirkiisa waxa u dambeeya amni iyo wanaag iyo waxa weeye haddii ilaahay uu khayr la maago weye laakiin haquusanin quusanin buu marka leeyahay liannahu waxa weeye yuusuf calayhi salaam falaa tay'asan fallahu malaka yuusufa khazaa'inuhu bacda maaragtay markuu ilaahay uu ka badbaadiyey oo ka soo saaray sijnigii iyo dhibaatadii bacda alkhalaasi min asijni sijnigii markii laga soo saaray ayaa ilaahay yuusuf wuxuu u dhiibay waxa weeye khazaa'intii oo dhan oo boqor ka dhigay oo meeshii o dhan qabsaday oo wanaaggii o dhan la yimi marka waxa weeye macnaha halkaa loo deliishanaya waxay tahay maaragtay wax walba oo qofka marka hore ku yimaada oo dhibaato ah waxaa dhici karta ina bacda alcusri yusra inay noqoto oo waxa weye hadhow aakhirka dambe uu qofkii wanaag iyo nicmo iyo waxa weye uu gaaro wanaag oo dhan marka macnaheedu ma aha haddii qofku marka hore uu mashaakil la kulmo inay qofkaa u dhamaatay oo waxa weeye wax wax wanaaga uu helaya ayna jirin ma aha macnaheedu sidaa daraaddeed waa inuu qofku ku dadaalo sabirka oo waxa weeye sabir baa lagu gaaraa oo waxa weeye wanaaggaasoo dhan sabirka ayaa keena wey halkaa marka markay arrintii gaartay oo nabiyullaahi yuusuf uu masr oo dhan gacanta ku dhigay oo waxa weeye madaxdii masr uu yahay ayaa marka waxaa bilaabatay toddobadii sano oo abaarta ahayd ayaa bilaabatay markaasaa waxaa dhacday dadkii meel walba oo ay joogeen abaartii waa saamaysay ilaa ay gaartay baa la yidhi sham oo waxa weeye falastiin iyo dhulkii ay degenaayeen ilaa ay gaartay ayaa waxa weeye ay gaartay markaa abaartii markaasaa waxaa dhacday in waxa weeye dadkii oo dhan ay masar usoo doonteen marka waxa weeye raashin meel walba la isgaarsiiyey war masar waxaa qabsaday maaliyaddii gacanta ku dhigay nin aamina oo wanaagsan oo dadkii xoolaha siinaya oo waxa weeye dadkii abaaroobay oo dhan raashin u qaybinaya markaasaa meel walba la ysaga yimid halkaa marka qodobka saddexaad waxaanu ku soo qaadaynaa majii'u ikhwati yuusuf calayhi assalaam ilaa diyaari masr walaalihii yuusuf tobankii walaalihiis ahaa oo aan la bahda ahayn oo shala godka ku riday oo iibiyey oo mashaakilkao dhan ku sameeyey oo dhibaatada ku sameeyey oo niman waaweyna oo maanta soo abaaroobay oo nin walba xaas iyo caruur iyo mashaakil iyo waxa weeye uu e, abaaraysan yahay oo waxa weye halkaa ka soo safray inta falastiin ka soo safray leanno falastiin bay deganaayeen ba layidhi halkaa inta ka soo safreen ayay masr yimaadeen marka masr oo waxa weeye markaa uu haysto yuusuf oo waxa weye maaliyaddii o dhan gacanta ku hayo oo dadkii u qaybinaya raashin ayay halkaa raashin ka soo doonteen marka ooma kar yimaadeen marka ilahay waxau yidhi qaala allahu tacaala wajaa'a ikhwatu yuusufa fadakaluu calayhi facarafahum wa hum lahu munkiruun magaaladii bay soo galeen markuu arkay buu gartay yuusuf tobankan wiil oo isla socota waa walaalihii wey isagu waa garanaya leanna sababtu u garanaya waxay tahay iyagiina ma garanayaan isagu waa garanaya leanna isagu nin yar buu ahaa laakiin iyagu rag waaweyn bay ahaayeen markay dhibaatadan ku samaynayeen markaa qofku markuu kaa yar yahay walaalkaa oo kaa yar oo ilmo yara kugu dambaysay adiga haddii aad weynayd isagoo ku xusuusanaya haddaa weynayd oo weli sawirkaagii isma bedelayo mar haddaa weynaatid laakiin ilmahan yarka ah ma garanaysid adiga oo waxa isbedel baa ku dhacaya oo waxa weye ilmo yaroo maaragtay aan toban jir ahayn tobankii gaarin maxay ka garanayaan oo maanta afartan jir aho waxa weye nin geedkaa la eego garki weynaaday waxa weeye ama maaragtay cira ka soo baxday ama isbedelay oo nin weyn noqday waxba ka garan mayaan marka magaaladii bay yimaadeen marka isagii waa gartay marka tobankoodii oo markuu arkay buu gartay iyagiina ma garanayaan markaasuu soo dhowrey qaala ibnu kasiir wuxuu leeyahy marka raximahullah wuxuu ilaahay inoo sheegay halkan inay ikhwatu yuusuf inay soo galeen maaragtay magaaladii masar iyagoo oo doonaya raashin oo soo abaaroobay oo dhibaata kusoo dhacday leanna waa toddobadii sano oo abaarta ahayd ayaa lagu jira yuusufna markaa waa xaakimkii dhammaa oo masar gacanta ku haya oo waxa weeye dhaqaalaha iyo kala deberada iyo sida loo kala loo kala wadayo kulli isagaa gacanta ku haya oo kala wada magaaladii falamaa dakaluu caleyh markay soo galeen carafahum wuu gar iyaguna ma garan leannahu sababtu waxay taabiyir ibnu kathiir uma aynan malaynaynin marna caqligoodana ma soo gelin inuu wiilkii yarkaa oo shala addoonnimada ku iibiyeen inuu heerkaa gaari karo suurtagal caqligooda marna kuma noqon isagu laakiin horay buu ka gal marka mufasiriintu waxay leeyihiin sababta keentay waxay ahaayeen nimankaas sida ibnu isxaaq iyo ay keenayaan iyo ibnu kathiir iyo waxay ahayd abaartii markay ku dhacday ayaa bilaadu masar oo dhan waa abaarowday markaasay abaartii waxay gaartay ilaa iyo maaragtay falastiin iyo halkaa markaasaa toddobadii sano oo waxa weeye dooga ah markuu dhamaaday toddobadii sano abaartaadna lagu jiro ayaa meel walba waxaa gaartay inuu nin caadil ah oo waxa weeye xaakimo wanaagsan oo dadka u cadaalad samaynaya oo waxa weeye aan agtiisa wax le aan cidna wax ka lex jeclaysanaynin oo cadaalad samaynaya ayaa masar gacanta ku dhigay baa layidhi oo waxa weye dadkii oo dhan xoola siinaya oo raashinkii u qaybinaya oo waxa weeye qolo nin walba wuxuu ku noolaan lahaa siinaya inta abaartaa laga baxayo marka iyagu waxay deganaayeen ba la yidhi bilaadu kancaan waa meesha dhulka falastiin iyo sham markaasuu aabahood soo diray oo wuxuu war ordabal halkaa inta aadaan ilmaha iyo carruurtan iyagiyo tobankoodiiba carruura dhaleen oo nin walba xaas leeyahay oo waxa weeye dee beel dhan noqday oo tiradii ka batay ayuu markaa wuxuu yidhi war bal orda raashin doona oo waxa weeye wuxuuna kala haray markaa banyamin uu la har markaasu waxa uu sameeyey banya eh, eh, banyamin eh, buu kala haray tobankoodiibuu soo diray tobankii markuu soo diray oo ay magaaladii soo galeen tobankaa ninoo isla socda niman aad u qurux badanna way ahaayeen ba leyi oo waxa weeye waa tii uu nebiga xadiiskii inoo soo hormaray ucdiya yuusuf wa ummuhu shadra alxusni macnaha ayayadood baa aad u qurux badnayd dadkan oo waxa weeye ayadoo saara oo dhashay isxaaq ayaa aad u qurux badnayd marka waxay ahaayeen baa layidhi toban wiil oo aad iyo aad u qurx badan marka yuusuf wuxuu sababta isku soo dartay oo toban kuba usoo tageenna waxa weeye waxaa la yidhi yuusuf wuxuu siin jiray nin walba oo yimaada oo wuxuu siin jiray rati intuu qaadi karo raashin buu uga buuxinayaa hal rati ratigaagaas intuu kuu qaado oo raashinaad leedahay sanad baad ku soo noolaanaysaa marka sanadkaasi markuu kuu dhamaado ayaad soo noqonaysaa adiga iyo ilmahaaga sanadkaa kusoo noolaaday ayaa laleeyahay nin walba hal rati intuu qaado marka ximlu baciir ilaa iyo wuxuu qaadaa dee masalan eh, ama maaragtay laba kintaal ama saddex kintaal ama afar kintaal adugu intuu doonaba ha qaadee rati walba ximlu baciir buu qof walba siin jiray bali hal rati ayaa loo buuxinaya nin walba oo raashina markaasu waxa uu sameeyey ba li E, tobankoodii marka saasay u wada yimaadeen oo nin walba ratigiisii buu wataa oo waxa weye nin walba ratigiisii ayuu wataa xoogaa marka waxay wataan ba la yidhi alaaba mataaca oo waxa weeye e, ay soo qaateen ba la yidhi hadiyad iyo ay u rabeen maaragtay inay maaragtay xoogaa mataac oo e, lacag iyo ama wax yaro maaragtay ay wateen ba le oo waxa weye soo qaateen oo odagu usoo dhiibay halkaa ayay marka soo galeen halkaa markay yimaadeen oo masar yimaadeen ayuu markaa ay waxa weeye la kulmeen oo waxa weeye uu soo dhoweeyey oo sidii marti intuu ka dhigay ayuu soo dhoweeyey marka oo waxa weeye uu intuu soo dhoweeyey oo waxa weye gurigiisii keenay oo raashin siiyey oo waxa weeye uu meel meelay seexdaan uu siiyey ayuu aad u soo dhoweeyey oo yidhi marti ayaad waxa weeye uu soo marti geliyey marka markay markaa arrintaa dhacday oo yuusuf uu saa usoo soo dhoweeyey oo halkaa ay arrintaa dhacday markaa oo waxa weeye uu si fiican usoo dhoweeyey ayuu markaa haddana mid walba rartigiisii u buuxiyey haddana oo waxa weeye uu nin walba ratigiisii ayaa waxaa inoo imaanaysa nin walba ratigiisii uu u buuxiyey sidoo kale wuxuu leeyahay sheekh naasir sacdi raximahullah saasoo kale uu ku fasirayaa isna oo wuxuu leeyahay si toddobadii sana oo oo e, dooga ah markay dhammaatay ayaa abaartii bilaabatay abaartii baa meel walba gaartay ilaa iyo falastiin markaase waxa weeye dee awlaadu yacquub oo halkaa joogay ayuu soo diray oo yidhi war nin walba waratigaaga inta kaxaysatid orodee marka halkaa intaa tegtid israaco raashin inoo doona marka meeshii marka waxaa ku haray yacquub iyo wiilkii yaraayo yuusuf ka yaraa banyamin iyo waxa weeye kuwani ciyaalkay dhaleen iyo waxa weye xaasaskoodii iyo waxa weeye e, yuusuf e, hooyadii iyo ayaa meeshii ku haray dadkii waayeelka ah intii kalena markaase waxa weeye tobankoodiiba ay masr yimaadeen marka qodobka afraad baynu marka usoo gudbaynaa oo oranaya yuusuf calayhi salaam oo ka dalbaya walaalihii inay la yimaadaan sanadka dambe oo soo socda banyamin inay keenaan oo waxa weye ayna ka soo tegin qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi waama jahazahum bijahaazihim qaala a'tuunii biakhin lakum min abikm alaa tarawna anii uufi lkayla wa ana khayru lmunziliin fain lam taatuunii bihi falaa kayla lakum cindii walaa waxa waxau leeyahay ibnu kasiir raximahullah markii uu siiyey mid walba hal rati uu u raray oo waxa weye mid walba rati u buuxiyey ayuu wuxuu yidhi dhegaysta marka sidaan idiin soo dhoweeye ma ujeedaan wanaaggaan idiin galay ma ujeedaan nin walba oo waxa weye ratigiisiina waa u raray si fiicanna waa idiin soo dhoweeyey oo waxa weye waa idin martigeliyey wanaag oo dhan baan idiin sameeyey haddaba la kaalaya walaalkiina kaleo ah ka soo tagteen seebuu marka ku ogaaday walaalkan oo nabiyullaahi yuusuf ilay nimankaani waxa weeye ma ay garane laysmana waraysane umana uu sheegay inuu yuusuf yahaye seebay marka arrintaani ku timi ibnu kathiir wuxuu leeyahy raximahullah waxaa la yidhi buu yidhi taariikhda ahlu taariikhku ay keenayaan tobankaanin markay soo galeen oo isku eg yihiin oo waxa weeye aynan magaalada laga aqoonin ayuu waxa weeye intuu u yimid wuxuu yidhi maxaad ahaydeen majaajuusiin baa tihin xagee ka timaadeen ahlubeledkaan beledkaan ma tiidine maxaad ahaydeen markaasuu yidhi halkaasaan ka nimid dad muslimiinaan nahay awlaadu nabiyullahi yacquub baan nahay halkaasaan ka nimid markaasu waxa weeye soo dhaweeye wuxuu yidhi oo muxuu yaha aabihiin oo dadkii markaa ka waraysay oo maxaa tihin xaggee joogtaan oo imsaa tihiin markaasay yidhahdeen laba iyo toban nin baanu ahayno oo aabbahayo dhalayo ninna waxa weeye waa la waayey oo waxa weye ninkaasi waa dhumay oo waa la waayey isagoo yar oo waxa weye waa naga dhumay wiil yar oo waxa weye isaga ka yaraana oo waxa weye labahahaana odagiibaa hadda la haray annagana tobankaygana waa kan raashin baan soo doonanay oo abaar baana keentay markaasuu soo dhoweeyey marka oo uu ku leeyahay marka markuu soo dhoweeyey oo raashin siiyey oo wax walba siiyey oo dhowr beri hayey oo waxa weye uu marti qaaday ayuu wuxuu ku yidhi marka haddii aad noqotaan marka intaad tagtaan oo ehelkiina u noqotaan horta raashinkaa idin siiya sanad buu idinku filan yahy hal sana waa idinku filan yahy nin walba reerkiisa iyo ilmihiisa hal sana raashinkaa waa ku filan yahy laakiin sanadka dambe markaa imaanaysaan ilay toddoba sane abaartu soconaysa sanadka dambe markaa imaanaysaan ii keena wiilkan kalena isagana aan ratigiisa u rare la kaalaya isagana haddii aad run sheegaysaan oo dad wanaagsanaatiin la kaalaya waxa weye wiilkana markaasu wuxuu ku yidhi alaa tarawna anii owfu wa ana khayru manzilin miidan ujeedin inaan waxa weeye idiin raray raashinkii oo idiin dhammaystiray oo aan idin soo dhoweeyo si fiican aan idiin marti qaaday ee qad axsantu ilaykum nuzulakum maaragtay meel fiican baan idin dejiyey waan idin soo dhoweeyey wanaag baan idiin sameeyey wuxuu ku tarkiibinayaa oo jeclaysiinayaa inay soo noqdaan sanadka dambena markaasuu markuu jeclaysiiyey oo ku yidhi ii keena wiilka kaloo walaalkiinana isagana raashin baan u rarayaa waan wanaajinayaa ayuu wuxuu yidhi markaa haddana tarkiib isticmaala haddana tarhiib isticmaala iyo cabsigelina wuxuu yidhi fain lam ta'tuunii bi haddiidan ii keeni wiilka falaa kayla lakum cindii walaa taqrabu raashin dambana ida siin mayo oo beenlowyaal baad noqonaysaan mana ida soo dhoweynayo haddaba haddaa run sheegaysaan oo dad wanaagsan tihiin oo muslimiintiin la kaalaya wiilka kalena oo waxa weeye walaalkiina isagana raashinkiisa iyo wanaaggiisa aan siiye la kaalaya oo waxa weeye ii keena ayuu maaragta halkaas ku caddaynaya markaa haddii kale ma i imaanaysaan oo agteeda imaan maysaan ayuu leey ay macnaha falastu ucdiikum maaragtay wax dambe ida siin mayo idamana soo dhoweynayo sidii markii hore aan idiin gelay wanaagii si ka xun baan hadda idiin gelaya waa idi cayrinaya oo agteeda ma imaanaysaan weyn waxaa la yidhi sababta uu yuusuf marka uga dalbay wuxuu leeyahay abubakr aljazaa'iri xafidahullah sidoo kale sababta uu yuusuf u dalbaday walaalkii waxa weeye waxaa la socotay si kaleu ufasiraya wuxuu leeyahay waxay wateen baa la yidhi koob iyo toban rati koob iyo tobankaan rati maxay tahay buu yidhi maxaa koob iyo tobanka rabti idinku soo raray toban baatiine markaase waxay yidhaahdeen wiil walaalkayaa jira oo waxa weeye ratigiisiina waa kan oo nin weynoo de isagiina reer leh odagii baa la haray dhibaatadaasaa nagu dhacday wiilkii uu jeclaabaa la waayey oo waxa weeye waraaba cunay markaasaa waxa weeye kii kale ayuu odagii la haray odagii baa uga soo tagnay sidaa daraaddeed marka ratigiisii annagaa soo kaxaynay oo waxa weye waa kan ratigiisii annagaa wadna markaasu waxa uu leeyahay macnaha uu markaa ku caddaynaya shiku halkaasuu marka ka qaatay hadhow qowlka dambe u oranayo haddaad run sheegaysaan oo waxa weeye in lam ta'tunii bihi falaa keena lakum cindi macnaha ii keena walaalkiin ituunii biakhin lakum halkaa ayuu ka qaatay bay leeyihi oo waxa weeye uu ku fasiraya marka labada macnoba oo isku mid oo culammada tafsiirkooda isku dhow yahay calaa kulli xaal yuusuf ama waxyaha ku ogaa ama waxa weeye haba garto oo dee waa og yahay isagu isagu waa og yahay horta inuu walaalkood ay ka soo tageen waa og yahay leanna wuu yaqaanaa raggan waa walaalihii laakiin waxaa dhici karta si sarbeeba inuu isticmaalay markaa waxa weeye ay u sheegeen walaalkii ina waxa weye xagga looga soo tegey oo waxa weye markaa ay saa ku caddayneen waxay yidhahdeen markaa iyagii baa hadlo waxay yidhahdeen qaaluu sanuraawidu canhu abaahu wa innaa la faaciluun ay macnaha waan ku dadaalaynaa oo ijtihaad baan gelaynaa bal inaan odaga ka soo furfurno horta waa nin odagu jecel yahay oo unan ogolayn inuu sii daayo laakiin waxaan isku dayeynaa inaan ka soo kaxayno waana samaynaynaa arrinta aadna fartay waa ballan qaadayna halkaa markii saa lagu heshiiyey ayuu wuxuu amray wiilashiisii iyo dhallinyaradii la shaqaynayso shaqaalaha ahaa addoommadii ayuu wuxuu amray shaqaalihii ama addoomma ha noqdeen ama yay noqone ayuu wuxuu amray waxyaalihii ay la yimaadeen bidaacatahum bidaacadii waxyaalihii ay la yimaadeen ama lacag ha noqoto ama maaragtay hadiyad ha noqoto ama wax kale ha noqotee ayuu wuxuu amray inay u dhex geliyaan raashinkooda marka oo wuxuu yidhi maaragtay ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacallahum yacrifuunaha ida nqalabuu ilaa ahlihim lacallahum yarjicuun u dhexgeliyuu yidhi wiilashii mid kamid intuu amre wuxuu yidhi lacagtoodaan iyo waxoodaan ka qaadid raashinkooda u dhexgeli waa wixii ay la yimaadeen marka culummadu waxay leeyihiin aqwaal badan bay ku fasirayaan waxyaalaha ay la yimaadeen oo qaar lacag bay leeyihin qaar waxay leeyihiin maaragtay hadiyad kale iyo waxyaalo maaragtay hadiyaada ayay ahaayeen nooc bay ku lakin wax adilaa kuma sugnaanin kolley waa bidaaca wey bidaacana wax walba ayay noqon kartaa markaa ama lacagtii ay ku gadanayeen bay noqon kartaa markaasu wuxuu yidhi halkaa u geliyey sababtu marka yuusuf saa u sameeyey maxay tahay culimmadu waxay leeyihiin waxa uu doonay in uu waxa weeye ay hadhow soo noqdaan marka ay noqdaan oo tagaan waxay arkayaan in aynan waxaani aynan xaq u lahayn inay cunaan leanno dad muslimiinay ahaayeenoo xaaraan ma ay cuni jirin marka sidaa daraaddeed war waxaani waa wixii aad bixiseene waa laydinku soo ilaawe celiya ayay is oran doonaan qaarna waxay leeyihiin maya sababtaa wuxuu u sameeyey de wuxuu diiday walaalihii iyo hooyadii iyo aabbihii cunto ay cunayaan inuu lacag ka qaado markaa sidaa daraaddeed bu waxa uu yidhi orda la maarata halkaa u geliya oo waxa weye u celiyey ayuu maarata leeyahy qaarna waxay leeyihin maya wuxuu ka cabsaday inay maaratay marka dambe wax ay soo qaataan ay waayaan oo waxa weeye lacagba ay waayaan oo waxa weeye dhibaato marka calaa kulli xaal si kastaba ha noqotee nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam noocaasuu sameeyey oo waxa weeye halkaas ayaa waxa weeye uu u geliyey alaabtii ay wateen oo markaa waxa weye saa loo celiyey waxaana dhici karta sababta uu u samaynayo siduu maarata abubakr jazaa'ir leeyahay waxa uu ku dadaalayaa si ay mar labaad usoo noqdaan oo walaalkood u keenaan oo banyaamin loo soo kaceeyo oo hadhowna uu banyaamin la haro si waxa weeye arrintii musalsalkii usoo xirmo oo waxa weeye sheekadii qisadii dheerayd waa inay soo afjarantaa la rabaa leannao mar haddii isaga uu yimaado banyaamin odagiiba haddana imaanaya odagii markay yimaadaan markaa sheekadii waa gebagaboobaysaa oo waxa weye qisadii baa soo afxirmaysa oo soo dhamaanaysa halkaa marka ayuu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam uu arrintaas sameeyey wey oo uu celiyey walaalihii oo waxa weeye uu yidhi orda maaragtay la noqda oo waxa weye arrintaas sameeye oo waxa weye walaalkiin ii keena marka marka iyagu ma oga markaas nabiyullahi eh, yuusuf inuu maaragtay walaalkood yahay ma garanayaan inuu lacagtii iyo wixii laga qaadayna inuu u dhexgeliyey ma garanayaan oo lama socdaan iyagoo aan ogeyn ayaa halkaa loogu xiray haddaba qowlka shanaad aan u nimaadna marka oo odhanaya ikhwatu yuusuf yadlubuuna abaahum fi irsaali akhiihim banyamin macahum walaalihiis oo waxa weye marka tegey oo waxa weye odagii u tegey oo odagii markay u tageen u caddaynaya oo u sheegaya odhanaya haddaadan banyaamiin nagu darin hadde waxa weeye sanadka soo socda raashin ma jiro oo waxa weeye waxna soo dhoweynaya iyo cid wax na siinaysa midna ma jirtee maxaa xala nagu dar banyaamiin marka qaal allahu tacala ilahi wuxuu yidhi falama rajacuu ilaa abiihim qaaluu ya abaana munica mina alkayd faarsil macana akhana naktal wa inaa lahu laxaafiduun waa iyagii awel yiro ballan qaaday sanuraawidu canhu abaahu wainaa inaa markay odagii u tageen bay waxay yidhahdeen aabbo waa naloo diidey oo waxaa nala ka manciyey oo naloo diiday inaa waxa weye sanadka soo socda raashinna la siiyo waa naloo diiday haddaadan walaalkee nagu darin banyaamiin waxa weye raashin ma jiro marka nagu dar ninkan fa arsil macanaa akhaana walaalkee nagu dar nagtal waan soo miisanaynaa waan soo beeganaynaa raashin baan soo qaadanaynaa wa inaa lahu la xaafiduun isagana waa xifdiyayna shala sowtaal haydeen marka yuusuf waa xifdiyayna maantana banyaamin baa leedihin waa xifdiyayna laakiin maanta run bay sheegayaan laakiin awal khiyaanay wateen laakiin maanta rag waaweyn baa la noqday waa la caqlistay run bay sheegayaan maanta laakiin haddee soomaalidu waxay yidhaahdaan beentaada hore runtaada dambey u daranta lama aaminayo marka runtoodan oo waxa weeye lama aamini karo qaala wuxuu yidhi markaa hal aamunukum calayhi ila kamaa aamuntukum calaa akhiihi min qabl sian idii aaminaa weye macnaha shalay yuusuf baan idinku aaminay waxaana tiraadeen waxa weye sida ibnu katiir uu leeyahay markii ay waxa weeye odagii u noqdeen ayay arrintaa u caddeeyeen oo odagii arrintaa u bandhigeen oo ilaahay nagu dar markaasu waxa weye isagiina oo halkaa wuxuu bilaabay inuu cududaarto marka oo yidhaahda seebaa idinku dhiibaa shalay intaad yuusuf taraadeen waa xifdiheenna soo idinkii dhumiyey oo waxa weeye maaragtay khiyaanada iyo dhibaatada sameeyey oo mashaakilka la yimid fallaahu khayrun xaafida wa huwa arxamu raxim ilaahay baa wax xifdiyaye idinku waxaad xifdiyeysaan ma jirto walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum marka ibnu kasiir wuxuu leeyahay markuu u diiday marka ayay markaa waxay sameeyeen horta raashinkii baa la furay ila lacagtii baa ku dhex jirta iyo wixii ay waxa weeye loo soo celiyey markaase waxay yidhahdeen markay arkeen falama walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum ruddat ilayh markay arkeen waxoodii dhan in loo soo celiyey ayay markaa hadleen oo waxay yidhaahdeen qaaluu yaa abaana maa nabqi maxaan doonaynaa waxa naga maqan maxay yihiin ay macnaha waad u jeedaa in naloo soo celiyey ruddat ilayna bidaacatuna macnaa waad u jeedaa in naloo soo celiyey haadihi bidaacatuna waa tan wixii nala ka qaaday bal wanaagga naloo sameeya fiiri bal raashinkii waa naloo soo raray oo waa nala marti qaaday oo waa nala soo dhaweeyey oo wanaag oo dhan baa naloo galay haddana lacagteedii waa naloo soo celiyey intaasoo isxaan asxaan iyo wanaaga oo ixsaan naloo sameeyey kabacdi maxaan raadinayna waa halkaya nagu dar waan xifdiyaynaa dhibaata mana gaarayso namiru ahlana macnaha raashin ayaan cidda u keenaynaa oo waxa weeye cidda waxay ku noolaan lahayd ayaan keenaynaa wa naxfadu akhaana waa halkayana waa xifdiyeyna marka namiirka asalkeedu waxa weye ay najlabu lahum adacaam dacaamki ayaan u keenaynaa weye waa maratay eh, abubakr jazari iyo saasay maaragtay ku fasirayaan namiirku inuu yahay ay matiran sida maaragtay gabayga ay u keenaya eh, bacadtuka matiran famakubta xawlan mata yati iyaat maaragtay khiyaatuka min al eh, man tugitu macnaha waxaan kuu diray buu leyahy ninkaa gabayaya in aad waxa weeye dadkii raashin usoo waxaysid oo waxa weye safar baan kuu diray sanad baadna maqnayd goorma marka safarkaaga wax taray haddaad sanad dhan maqnayd muxuu safarkaagii taraya wanaxfadu naxfadu akhaana bay yidhahdeen wanazdaadu kayla baciid walaalkeena waa xifdiyeyna waxa weeye eh, haddaad nagu dartidna hadda rati raashina oo zaa'idana waa helayna laakiin haddaada nagu darin oo aad noo diidid hadda waxa weye annagina raashin heli mayno rati zaa'idana heli mayno sidaa daraaddeed nagu dar ayay leeyihiin markaasu waxa uu yidhi sida ibnu katiir uu leeyahay markay arrintaas sameeyeen oo nabiyullaahi yacquub uu waxa weeye aad u jeclaa banyamin leanno waxa weeye wuxuu ka dugsanayey oo waxa weeye uu maaragtay ka e, e, ka dugsanayey maaragtay yuusuf calayhi salaam leanna waa isku hooyo wey ayuu markaa hadlo wuxuu yidhi lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqan min allahi lata'tunanii bihi ilaa an yuxaada bikum wuxuu yidhi ma idinku darayo ilaa aad ballan adag la timaadaan dhaar iyo ballan adag iyo waxa weeye siiqo ka helo tawfiiq adag oo dhaar aada martaan falamaa atowhu mawtiqahum qaala allahu calaa maa naquulu wakiil ballan bay galeen odagii bay ballan ka qaadeen dhaar bay isku xaabiyeen waxay yidhahdeen ballan waxaan qaadayna inaanu xifdino oo waxa weeye dhibaatoo dhan aanu ka xifdino oo waxa weeye wax mashaakila inayna ku imaan ayaan ballan qaaday haddaba markaa ballanta noocaasa oo ay qaadeen shala ma ay qaadeen yuusuf laannu niman yaryar bay ahaayeen laakiin hadda waa niman waaweyn oo caqli leh oo cilmi leh marka falamaa aatowhu mawtiqahum qaala allahu calaa maa naqulu wakiil ilaahay baa og bay dhaheen markay ballantii la yimaadeen oo dhaartii mareen ayay waxay idhaaheen waxa aan ku hadlayno ilaah baa garanaya oo waxa weye ilahay baa ka markhaantiya oo aan u tala saaranay wey akada almawaatiiq marka mawaafiiq adag ballan adag buu ka qabtay iyo cahdi adag oo waxa weeye uu aad iyo aad ugu dadaalay inayna waxa weeye mar dambe dheel dheel wiilkii horaa ah waxa weeye fudayd lagu bixiye kan inaan waxa weeye fudayd lagu bixin ayuu waxa weeye ballan adag kaga qabtay marka markaas waxa wiilkii ku daray oo yidhi waa yahay orda kaxaysta laakin walaakina alaqdaara laha axkaamu warabu tacaala yuqadiru ma yashaa wayakhtaaru maa yuriid wayaxkumu maa yashaa wa huwa alcaliimu alxakiim ilaahay wixii uu qadaro cid celin karta ma jirto cid celin karta ma jirto leannahu walan walan yugnii xadarun min qadar si kastoo u dadaalo iyo si kastoo isugu dayey waxa weeye xadar iyo waxa weeye dadaalkii uu sameeyey waxba ma celin karo wey oo waxa weye wax uu celin karo ma jirto leannahu qadar rabbi baa meeshaan socotaa laakiin nabiyullaahi yus nabiyullahi yacquub waxaa khasbaya abaarta iyo dhibaatada iyo mashaakilkeed kuma uu dareen wiil sidaa daraaddeed marka ayuu la dardaarmaya marka dardaar buu samaynaya oo waxa weye uu dardaarmaya oo wuxuu leeyahay halkaan marka qodobkaas soo socda ayaanu ku soo qaadaynaa aqwaal lculamaa fi wasiyati yacquub libanihi libaniihi laa yadkhuluu min baabin waaxid nabiyullaahi yacquub wuxuu wiilashiisi yidhi orda taga oo koob iyo tobankiina weliba israaca masar taga laakiin hal albaab ha ka wada gelinina eh albaabo kala duduwan laba laba isku raaca oo waxa way saddex saddex tartiib u gala magaalada idinkoo koob iyo tobana oo isku eg oo qurxa badan oo waxa weeye magaalada aan layda aqoon haddaad hal magaalo hal mar soo gashaan waxyaalo badan baa imaan kara ama il baa idinku dhici karta ama waa layda maaragtay eh, dhibaataa laydinku samayn karaa ha samaynina ayuu yidhi marka waa qodobka lixaad qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wa qaala ya baniya laa tadkuluu min baabin waaxidin wadkuluu min abwaabin min abwaabin mutafariqa waxa uu yidhi ha ka gelinina hal albaab oo waxa weye hal mar hal albaab ha wada gelinina ee maxaad samaysaan albaabo kala duduwan min abwaabin mutafariqa albaabo kala duwan magaalada waxaa laga yaabaa in albaabo laga garaba hayd oo waxa weye berigii hore noocyo saasaa la samayn jiray wadooyinka laga soo galo meesha magaalo walba meesha laga soo galaya dariiq walba albaaba malaha ku yili albaabada marka hal albaab ka wada geline ee magaalada nin walba dhinaca ka soo galo oo waxa weeye iskala qayb qaybqaybiye wamaa ugniya cankum min allahi min shay ilahay xaggiisa waxaan idinka qaban kara ma jirta buu yidhi aniga in alxukmu ila lilah xukumka ilahay baa iskale wuxuu ilaahay xukmiyo ayaa ahaanaya tawakaltu cala allah tawakaltu ilaahay baan maaragtay tala saarsaday oo waxa weeye calayhi tawakaltu anigu ilahay baan tala saarsaday buy wa calayhi ilaahay ha tala saarsadeen falyatawakalu lmutawakiluun qofkii ilaahay maaragtay doonaya oo inuu cid tala saarsadana ilahay ha tala saarsado ilaahay baa wax walba awooda ilaahay baa waxa weeye wax walba waxa weye qadar rabbi ku socdaan marka sidaa daraaddeed war ilaahay tala saarsada ayuu leeyahy halkaa ayuu marka ibnu kathiir wuxuu leeyahy raximahullah amarahum an laa yadkhulu lmadiinata min baabin waaxid waxa uu amray inay hal albaab ayna ka wada gelin magaalada ee ay ka galaan albaabo kala duduwan waa la isku khilaafay marka culummadu sababtaa uu u sameeyey yacquub calayhi salaam maxay tahay waa la isku khilaafay waxaa la yidhi qaar waxay idhahdeen waana qowlka ugu raajixsan waxay idhahdeen wuxuu u sameeyey inaynan ku dhicin isha dadku oo aan la ilaysan tobankaa ninoo isla socota oo quruxda badan marka ibnu kasiir wuxuu leeyahay waxay ahaayeen rag isku eg oo qurqurxa badan oo aad u dheer dheer oo cadcad oo waxa weye wanaag badan oo waxa weeye aad iyo aad u qurux badan qawlkaa marka waxaa yidhi eh, ibnu cabaas iyo mujaahid maxamed ibnu kacab qataata imaam sudiy daxaak ayaa qowlkaa yidhi oo waxay yidhaahdeen ilbu uga baqan xadiid baa marka u kacaya oo waxa weeye odhanaya ishu waa wax jiro wey alcaynu xaqun macnaha ishu waa wax xaq ah oo jiro wey dadkuna waa is ilaystaan ishuna waa wax jirta aadaab bayna leedahay oo diinta islaamka ku soo aroortay aadaab bay leedahay haddaba marka qay xadiis baynu soo qaadanaynaa ina tusaya ishu wax jira inay tahay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigiio xaadira oo jooga nin ay ku dhacday oo waxa weeye la ilaystay oo markaa nebigu si u furdaamiyey ayaynu markaa halkaa ku keenayna waxa weye xadiidkaasaynu usoo qaadanaynaa inuu waxa weeye isha ay wax jira tahay waxaa ka sugnaatay xadiidkii sahl ibn xunayf waxa uu yiri moxamed ibn abi umama ibn sahl ibn xunayf waa wiilkii awoga ayaa werinaya wuxuu yidhi aabbahay baan ka maqlay oo oranaya iktasala abi abi sahl ibn xunayf ninkaa la odhan jiray abi sahl ibnu xumayf la oran jiray nin qurux badan buu ahaa ba layidhi oo saxaabi jaliil ahaa oo waxa weye saxaabadii ka nin aad u qurux badanna wa ahaa ba layidhi marka maalin ayuu maaragtay saxaabadiio lala socdo oo rag ay la socdaan sida maaragtay eh, caamir iyo la socdaan oo safar lagu jiro oo nebigana la socdo ayuu qubaystay inta meel la degey meesha la yihahdo juxfa waa meel madiine u dhow ayuu degey waa meesha markii loosii socdo maka iyo waxa weeye miiqaada iyo laga xirto wey meeshaas ayaa maaragtay la degey markaasa waxa weeye u duca inuu qubaysto fa nazaca jubbatan kanat calayhi jaakadii ugu jirtay inta iska siibay ayuu waxa weeye jirkiisii oo qaawan ayuu waxa weeye dee hoos waxbuu ka qabaa laakiin dee jirkiisii oo maaragtay xabadkiisii iyo calooshii iyo maaragtay xabadkii xidhan oo qaawan ayuu waxa weeye qubaystay mara yara intuu hoos ka xirtay raggiina waa la joogaan markaasaa nin la yidhaahdo caamir ibnu rabiica un saxaabi ahaa ayaa saa u eegay wuu la yaabay marka ninka quruxdiis marka sahalna nin aad u qurux badan oo cas buu ahaa baa la yidhi oo jirkiisu aad u qurux badan yahay markaasuu caamir wuxuu yidhi maa ra'aytu kalyo weligay ma arag buu yidhi nin saa u qurux badan walaa jilda cadra xataa gabar gabadha bikrada aha la yidhahda cadra oo waxa weye aan weli la aroosin oo makhabiyada weligii xataa gabar gabar yara oo waxa weye haddeer maaragtay cusub oo waxa weye bikra aan arkayo weligiiba maalig bu ninkaan jirkiis oo kale oo wax lamida weligii maar aad bu ula yaabay marka waa ilaystay marka ishii baa ku dhacday fa wucika sahlun makaanahu washtadda marka aad bu u xanuunsaday isla markiiba waa dhacay ninkii oo isla markiiba xanuun baa kusoo booday nebigaa loo yimid oo arrintii baa loo sheego waxaa la yidhi sahal waxa weye ninkii sahal la oran jiray aad buu u xanuunsan yahy oo waxa weye arrintiisu aad bay u adag tahay galabtana ma caraabi karo rasuulka ilahi bal kaali ninkaa wata rasuulkii baa u yimid arrintii baa loo sheegay caamir baa loo yeeray markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi intuu xanaaqay calaa ma yaqtulu axadukum akhaahu muxuu qofkii walaalkii u dilayaa alaa barakta ay macnaha baaraka allahu fiika ama maa sha allah maa dhahdid haddaad wanaag ku aragtay ina alcayna xaqun ishu waa xaq buu yidhi qofkuna waa ilaystaa dadka tawada'a lahu u weesayso habkaana marka lagu daweeyaa qofku hadduu qofka ilaysto waa qofkii inuu waxa weeye bi e, jirkiisii la dhaqo oo waxa weye masalan fatawada'a lahu caamirun caamir ayaa u weesaystay weesadiisii ayaa markaa dusha lagaga shubay oo uu ku qubaystay waa biskoodi markaa horay buu ka dhaqaaqay xadiidka marka riwaayadaas saasay keenaysaa oo waxa weye riwaayaddaa waxaa weriyey imaamu malik baa weriyey oo waxa weye iyo imaamu bukhaari iyo muslim iyo ayaa weriyey marka may riwaayadan dheer muw imaamu malik baa weriyey laakiin asalka xadiidka ina alcayna xaqun bukhaari iyo muslimba waa weriyeen laakiin riwaayadan dheer waxaa weriyey imaamu eh, eh, malik fi lmuwada wasaxaxahu sheikh albani fi mishkaat almasaabiix afar kun iyo shan boqol lixdan iyo labo riwaayad kalaa marka waxay odhanaysaa nebigu wuxuu ku yidhi markii la yidhi ninkii waa sakaraad oo u yimid hal tattahimuuna lahu axadan qof aad ku tuhmaysaan inuu ilaystay ma jiraa markaase waxay yidhahdeen rasuulka ilaahi caamir baa noocaa yidhi waan ku tuhmaynaa waa loo yeeray caamir markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi caamirow iktasilahu u qubayso intaa qubaysatid biyihii aad ah, ku qubaysatid marka waxa weeye eh, ha ku qubaysta isna fagasala caamirun wajhahu marka wejiguu dhaqay biyuu soo qaaday weel baa loo dhigay wejiguu dhaqay wejigii markuu dhaqay eh, wa yadayhi iyo labadiisa gacmood wa mirfaqayhi iyo suxullada wa rukbatayhi iyo labada low wa adraafa rijlayhi iyo faraha waxa weeye lugaha wa daakhila izaarihi intaa macarka hoose oo waxa weeye cawrada hoose iyo ayaa biyo uu ku shubayaa dhaqayaa macnaha waxaa la rabaa meel walba oo laalaabanta oo waxa weeye meelaha uskaga iyo waxa qofka laalaabto oo dhan kulligii waxa weeye in la dhaqo oo waxa weeye markaa qofkan lagu qubeeyo biyahaas waxa weeye qofkaa ku qubaystay uma suba calayhi waa lagu shubay faraaxa raaxa sahlun wuu caraabay marka maca annaasi laysa bihi ba'sun wax xanuunaba isagoo aan qabin ayuu dadkii hore kala caraaday oo waxa weye shaqadiisii qabsaday horuu ka durduriyey marka imaamu malik baa taana wariyey iyo ibnu maaje iyo ayaa wariyey sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey fi sunan ibnu maaja ayuu ku saxiixiyey saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo siseedka axaadiis saxiixa laba kun iyo shan boqol toddobaatan iyo labo haddaba halkaa marka waxay inooga caddaatay ishu waa wax jira wa oo waxa weeye waa wax jira oo waxa weeye lo maaragtay saxiixa oo waxa weeye jirto weyn haddaba qofku hadduu qofka ilaysto oo looga baqayo inuu qofkaani qofka ilaystay aadaabtaanu samaynayo oo aayaddu daliil waxay u tahay inuu horta qofku iyo xadiidkuba ko waxa weeye horta qofka waxaa la leeyahay horta marka hore ugu horeyn qofku inuu isha iska ilaaliyo waa wax bannaan weyn intii aad ka dadaali kartid inaad dadka ishooda iska dhowrtid horta way fiican tahay inaad iska dhowrtid marka labaad hadday ishii dhacdo leannu xadiis kalea nebigu ku leeyahay ina alcayna latadkulu arajula eh, alqabr waljamala alqadr macnaha ninka way dishaa qofka intay disho ayay godka gelisa oo u dhintaa wey marka sidaa daraaddeed marka isha waa in laga magangalo galo ilaahayna laga magangalo galo haddaad aragtid o oo muslim wax ku cajabiyana maasha allah baad leedahay iyo baaraka allahu fiika iyo oo waxa weye aadaabta ayuu ina baray islaamku ee ishu waa wax jiro wey wuxuu yidhi marka waxaa kaloo waxa weye loo baahan yahay haddii ay marka aad tiraahid marka inaad barakaysid haddaad qofkii aragtid kabacdi markaa ayaa la leeyahay qofkii haddii ay ishii dhacdo qubayso waxaa la dhaqayaa bay culimmadu leeyihiin meelaha laalaabyada ah oo dhan oo waxa weeye ayaa la dhaqaya oo waxa weeye ikhtisaalka ayaa la amraya oo weel baa loo keenayaa ku dulqumaysaan leeyahay weelkan jirkaaga o dhan ku dhaq eh, eh, eh, oo maaragtay masalan sida wejiga iyo gacmaha iyo lugaha iyo daakhilka waxa weeye hoose oo dharka inta meelaha maaragtay hoose oo dhan ayaa la dhaqaya laalaabyada oo dhan markaasaa laleeyahay ha loogu qubeeyey isagii markaasuu qofkii ku qubaysanayaa hadday qofkaa ishiisii ku dhacday ilaahay waa ku caafinayaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed bay marka culummadu waxay leeyihiin nabiyullahi shucayb marka uu eh, yacquub marka uu leeyahay laa tadkuluu min baabin waaxidin waxa uga baqay ilbu uga baqay oo wuxuu leeyahay ka tagtaga oo waxa weeye albaabo kala duduwan ka gala qaar culummada waxay yidhahdeen maya ee eh, wuxuu doonayey bal waa intaasoo ay helaan yuusuf wax sheegaya iyo arrintiisii laakiin qowlkaas waa laga raajaxsan yahay wuxuu yidhi markaa kabacdi wma ugni cankum min allahi min shay in ilxukmu ila lilah calayhi tawakaltu wa calayhi falyatawakal ilmutawakiluun markuu u caddeeyey marka inuu waxa weeye wanaaggii markuu ula dardaarmay iyo dariiqii ay mari lahaayeen buu u caddeeyey haddana ilaahay wax uu qadaray inuunan celin karin oo waxa weye aniga waan idinla dardaarmay laakiin qadar rabbi ma celin karay ogaada ayuu leey tii rabbi ilaahay uu qadaray waa imaanaysaa oo haddii qadar rabbi ay idinku dhacdo hadda ilaah baa idii qadareye waxba ha ee waxa weye orda marka taga oo waxa weye arrintaas ayuu markaa kula dardaarmay leanno waxa weye nebi ilaahay buu ahaa ilaahay wuxuu yidhi marka walama dakaluu min xaysu amarahum abuuhum ay macnaha markii ay magaaladii soo galeen oo albaabo kala duduwan ay kasoo galgaleen ee aynan hal albaab ka wada gelin meeshii uu amray ayay ka soo wada galeen oo nimbo meelbuu kasoo galo inta kaa leexleexdeen ayay albaabo kala duwan magaaladii kasoo galeen ilaahay marka wuxuu yidhi ma kaana yugni min allahi canhu min allahi min shay ilaahay waxa weeye wax uu la maagay kama uu celin karo waana sidee yacquubo u sheegay ilaahay wax uu uu la maagay qof kaa celin kara iyo qof kaa duugi kara midna ma jirto weyn ilaahay marka wuxuu yidhi ila xaajatan fi nafsi yacquuba qadaaha intaa laakiin dardaaranka uu yuus uu dardaarmayo yacquub macnaha waa aabbe iyo jacayl iyo ilmihiisiiye waxa weeye ilaahay wax uu qadaray had isagu waa ogyahay inuusan celin karin wa inahu laduu cilmin lima callamnaahu walaakina aktara annaasi laa yaclamuun ibnu kathiir waxa uu leeyahay huwa kama akbara caza wajalla akhara annaasi laa yaclamuuna can illah ay maaragtay sifaatka ilaahay iyo jalaalkiisa iyo tawxiidka iyo caqiidada saxiixa ma garanayaan sababtu waxa weeye haddii ay garanayaan oo ilaahay awooddiisa iyo wanaaggiisa ay garanayaan way tala saaran lahaayeen sidaa nabiyullaahi yacquub u tala saarsaday ayay u tala saaran lahaayeen oo ogaan lahaayeen wax ilaahay qadaray inaan cidina celin karin wixii ilaahay xukmiyana inay ahaanayaan ayay wada garan lahaayeen marka sida daraaddeed walaakina aktara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badani ma garanayaan sidoo kale manziladii iyo wanaaggii nabiyullaahi yacquubna dadka inta badanaba garanaya ilaahay waxa weeye qudraddiisa iyo awooddiisana ma garanayaan wey haddaba marka nabiyullaahi yacquub wiilashii waa soo diray koob iyo tobankii wiilo uu soo diray oo waxa weeye soo galay marka masar oo u yimid yuusuf mar labaad waa sanadkii labaad wey sanadkii hore waa isagii celiyey oo yidhi waxa weeye walaalkii la kaalaya sanadkii labaad marka oo ay soo galeen markaa masar banyaaminna ay wadaan ayaynu markaa halkaan waxa weeye ay yuusuf usoo galeen marka waa qodobka toddobaad oo waxaynu leenahay oo ciwaan uga dhigaynaa xiilatu yuusuf calayhi salaam liakdi akhiihi banyamin walaalkii xiiladii uu sameeyey iyo waxa weeye nadaamkii iyo waxa weeye khatashii uu ku sameeyey bal suu walaalkii ugala hari lahaa oo u qaadan lahaa ayaynu halkaan marka kusoo qaadaynaa insha allahu tabaraka watacala tacaala qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wlamma dakaluu calىa yuusufa aawaa ilayhi akha qaala inii ana akuuka falaa tabtays bima kaanuu yacmaluun falama jahazahum bijihaazihim jacala asiqaayata fii raxli akhiih uma adana mu'adinu ayatuha alciiru inakum la saariquun waxay leeyihin culummadu ay macnaha waxaa laga wadaa ay macnaha nimankiinaan safarka ah horta aayadda ilahay wuxuu inoogu caddeeyey markoodi hore markay soo galeen oo magaaladii yimaadeen uu u soo galay yuusuf ayuu soo dhoweeyey marka iyagii oo dhan markaasuu si gaara wuxuu u soo dhoweeyey walaalkii oo uu ku siraysto u sheegoo ku yidhi innii ana akhuuka walaalkaa yuusuf la waayey oo waxa weye nooca aniga wey walaalkaa baan ahay falaa tabta'is ha ka shallaayin oo ha ka murugoonin oo ha ka xumaanin dhibaatadii ay hore u sameeyeen ceelkii ay igu rideen mashaakilkii cadaawaddii ay adigana kugu sameeyeen siday inoo necbaayeen waxba ha ka xumaanin wixii oo dhan maanta ilow wanaag iyo manzile walaalkaa oo waxa weye madaxa ayaad maanta u timi markuu marka u uu diyaariyey oo oo waxa weye uu soo dhoweeyey oo raashinkii u raray iyadii oo dhan oo ay ambabaxayeen ayuu jacala siqaayata fii raxli akhiih siqaayad waxa weye galaankii weynaa oo wax lagu beegayey ama kii wax lagu cabayey labadaba culummadu way yidhahdeen ayuu markaa waxa weye marka wuxuu abaaraya galaan weyn oo waxa weeye waxna lagu beego waxna lagu cabo qaar waxay leeyihin dahab buu ahaa qaar waxay leeyihin fiduu ahaa qaarba nooc buu ahaa bay leeyihin culummadu dib buu inooga imaanaya ayuu intuu wiilashiisii la hadlay waxa uu ku yidhi ka dhiga oo waxa weye siqaayadan waxaa gelisaan fi raxli akhi jacala siqaayata fi raxli akhi ratigii walaalkii raashinkii la saarayey ayuu kiish ka mida ku dhex rid oo waxa weye raashinka ku dhex darag mar alla markay dareereen marka oo anbabaxeen oo magaaladii ka baxeen oo uu yidhi macaasalaamo ayaa waxa weeye uma adana mu'adinu mid baa dhawaaqay oo yidhi ayatuha alciiru nimankiinaan safarka ahow ay alqaatila nimankiinaan alqaatila nimankiinaan safarkaa ah, waxa weeye tuug baatiin oo waxbaad xaddeen leannahu ciirku waxa weye waa wixii nimankiinaan safarkaa ah lagu magacaabaya marka lafdulciiri wax walba waa loo isticmaalaa haddii qofku ama markaa safar ku ahaado geel ama fardo ama lo maarata ama dameero wuxuu doona ha watee laakiin geel baa laga wadaa halkaan macnaha geeli iyo awrtii ay wateen baa laga wadaa markaase waxay yidhahdeen sida ilaahay inoogu caddaynayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir lamaa qaddamuu markay yimaadeen oo waxa weye uu soo dhoweeyey oo walaalkii uu arkay ayuu waxa weye walaalkii horta si gaara usoo dhoweeyey oo waxa weye iyaga yar intuu soo dhoweeyey ayuu walaalkii si gaara usoo dhoweeyey seebuu ugu siraystay marka qowlkan oo nabiyullaahi yuusuf wiilkaan seebuu ugu sheegay oo waxa weye gaarka ugu sheegay waxay leeyihin mufasiriintu koob iyo tobankoodii koob iyo toban bay ahaayeen laba labo marka qol walba wuxuu yidhi laba ha tagto qol qol ayuu u seexiyey laba labo laba labo iskula seexduu yihi markaasay waxa weye laba labo isku raaceen hadda kana isagu walaal ma haysto marka keligiisaa soo haray markaasu wuxuu yidhahdeen marka midkaani aniga hayla seexdee iska daaya marka waayahay bay yidhahdeen anuu ila seexanayaa buu yidhi marka aniga ha ila seexdo saasuu marka kusoo dhoweeyey oo meel gaara intuu geeyey wuxuu qisadii o dhan uga sheekeeyey warni wuxuu yidhi niyow ninkii eh, la yidhi waa la dilay waraabaa cunay anigu ahaa yuusuf baan ahay walaalkaa baan ahay hooyadaabay dhashay aabbahaabay dhalay arrintii o dhan bu qisadii o dhan bu uga sheekeeyey marka walaalkaagii nooca ahaa aniga wey falaa tabtais bimaa kaanuu yafcaluun ha ka murugoonin waxay horay u sameeyeen dhibaatadii iyo mashaakilkii ha ka murugoonin oo waa waxaasoo dhan maanta iska ilow waxaana samaynayaa buu yidhi sidii marka marka culummadu waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin maya e uma uuna sheegin oo waxa weeye si sariixa uguma uuna sheegin laakiin sida daahirka ah oo sariixa wuu u sheegay leanna wuxuu yidhi falaa tabtays bimaa kanuu yafcaluun haka ka waxay horay usameeyeen si waadixu ugu sheeg way marka halkaas ayuu markaa markuu saa ugu sheegay ayay waxay ku heshiiyeen marka banyamin iyo yuusuf baa waxay ku heshiiyeen inuu marka waxa weeye yuusuf uu waxa weeye weelkii iyo waxa weye be wax lagu beegayey intuu dhex dhigo oo waxa weye halkaa geliyo in uu waxa weeye la reebo marka banyamin oo waxa weeye uu uu haro ibn qayim jawzi raimah ibn qayim waxa uu leeyahay raximahullah markii labaad markay yimaadeen ayuu waxa weeye markuu diyaariyey ayuu xiiladan sameeyey oo waxa weeye intuu walaalkii la tashaday oo culummada qaar waxay leeyihin laba qowl baa meesha ku jira qaar waxay leeyihin walaalkii wuu ogeysiiyey oo waa u sheegay oo waa u caddeeyey arrinta markuu arrintii u caddeeyey ayuu wuxuu yidhi banyaamin aniga ma tegaya haddaba waa kula joogaya marka ayuu leeyihi markaasuu baniyamin eh, eh, yuusuf wuxuu yidhi warnigu hadda suurtagal ma aha oo waxa weye haddii aad ina joogtid oo waxa weye halkan ku hartid hadde aabbana waa sii murugoonaya oo dhibaataa dhacaysa hadde waxa weeye walaalahaana yeeli mayaan oo waxa weeye ballan iyo adag bay odagay ka soo qaadeen maxaa xal banyamin baa wuxuu yidhi waxaa doontid sameeye anigu waxa weye ma tegayo meeshiina kuma noqonayo nimankaan mashaakilkoodana mar damba raaci mayo halkaana joogay markaasu waxa uu yidhi haddaba marka inaan arrin weyn sameeyo oo adigana lagu ceebeeyo oo tuug lagaa dhigo oo sidii nin waxaday lagaa dhiga daahirka oo saa lagu reebo oo lagu xabsiyo kabacdina markaa nimankaan ay iska tagaan maahe xal kale ma jiro markaasu wuxuu yidhi wax aragti samee nooc aragti adigu sameeyo anigu waxa weeye ma tegayo haddii wuxuu yidhi marka waa yahaye waxa aan samaynayaa galaankan ayaan waxaan gelinayaa ratigaaga raashinka ayaan dhex gelinaya hadhow markaad dareertaan marka ratigaagana aad kaxaysatid oo aad ka baxdaan magaalada ayaa waxa weeye laydii dhawaaqaya waxaa laydi oranayaa tuug baatiin waxbaa xadeen marka way ogaayeenoo diinta nebi yacquub qofka tuuggaa oo waxada abaalmarintiisu waxay ahayd sida ay sheegi doonaan haddii uu waxado qofkii uu wax ka xaday ayaa qaadan jira oo addoon ka dhigan jira sidaas daraaddeed marka saasaan kuula haraya marka waa yahay buu yidhi arrintaasay ku heshiiyeen oo isku itifaaqeen baa le markuu marka diyaariyey oo waxoodii u raray oo waxa weeye ay dareereen oo waxa weeye magaaladii ka bixeen magaalada gudaheedii kuma u qabsan laakiin markay magaaladii ka bixeen oo ka dhammaadeen magaaladii ayuu wiil yara intou diro eraye ka daba dhawaaq oo waxaad dhahdaa ayatuha alciiru inakum la saariquun tug baatiin oo waxbaa xadeene joogsada askar iyo waxa weeye yaacaysa ayaa meeshii timid markaasaa waxay iyagii soo jeensadeen waxay ihahdeen o maxaanu xadnay qaaluu aqbaluu calayhim maada tafqiduun ma ay dhihin maxaanu xadnay marka waxay yidhahdeen qaaluu waaqbaluu calayhim maada tafqiduun war maxaad weydeen annagu wax ma anu xadine maxaad weydeen qaaluu waxay idhahdeen nafqidu sawaaca almelik suwaaca almelik waxaanu weynay galaankii boqorka oo ninka dhan oo boqorka ah waa yuusuf iyo waxa weeye boqorkii galaankii dhammaa oo wax lagu miisi jiray waxna lagu cabbi jiray ayaanu weynay markaasuu wuxuu yidhi waliman jaa'a bihi ximlu baciirin waanaa bihi zaciim yuusuf adle wuxuu yidhi qofkii keenana oo laga helana dhibaato kale lagu samayn maye ratina waan siinayaa raashina anaana arrintaa ka ballan qaadaya ee iska keena waxa wey galaankii soo celiye marka azlu zaciimi zaciimku waxa weye anaa ka wakiila macnaha oo arrintaa ka mas-uula wey oo waxa weye mas-uuliyadda anaa qaaday ayuu leeyay oo waxa weye anaa idii ballan qaadaya qofkaa waxa weeye haday arrintaas haddii hadda aad keentaan inta aan layda baarin oo dhibaato laydinku samaynin hadda haddii aa keentaan arrintaas waxa weye anaa saasaa laydii samaynaya markaasay waxay marka culamadu waxay isku khilaafeen waxay yidhahdeen seedaa loo yiri innakum la saariquun sababtu maxay tahay waa ogyahay nabiyullaahi yuusuf nimankaana inayna waxadine sababta loo leeyahay maxay tahay innakum la saariquun qaar waxay yidhahdeen marka culummada waxa weeye waa min baabi almacaariid waa sarbeed wey oo waxaa la rabaa ay macnaha waxau ka wadaa yuusuf sarbeeb buu sameeye wuxuu ka wadaa awel markii hore ayaad yuusuf xadeen oo dhibaato ku samayseen oo aabbihii ka xadeen oo tuug baad markiinu hore ahaydeen ee hadda waxbama idin xadin ayaa laga wadaa qaarna waxay yidhahdeen maya wiilkaan u dhawaaqay ma ogeyn yuusuf inuu geliyey meeshaan arrintan uu kas u geliyey ma uu ogeyn ee waxa weeye wiilku caadibuu u dhawaaqay oo markii la waayey galaankii ayaa la yidhi war yaa qaatay markaasaa waxay yidhahdeen war anay suurtagal tahay nimankaa inay la tageen markaasuu ka daba dhawaaq oo waxa weeye uu yihi wiilkaan dhawaaqay ayatuha alciiru inakum la saariquun marka sidaa daraaddeed bay leeyihiin culummada qeyb ka mid ah wiilku wuxuu u maleeyey arrintan yuusuf inuunan ogeyn oo waxa weeye oo war uma u hayo wiilkaan dhawaaqay amar baa la siiyey war nimankaa u dhawaaq baa la yidhi ama iyagu qaateen marka yuusuf ma oran nimankaana waxabe wuxuu yidhi war nimankaas amay qaateen marka waa sarbeed weeye waa su-aal lagu weydiiyey wiilkii waa qayliyey waa ka daba dhawaaqay wuxuu yidhi ayatu alciirunikum lasaariquun tuug baa baatiina joogsada waxbaa naga caddaynay markaase waxa weeye arrinta saasaa loola jeeda ayaa la yidhi qaarna waxay dhaha maya sida daahirka ah macnaheedu waxa weeye inakum lasaariquuna fi ma yadharu liman lam yaclam xaqiiqata akhbaarikum qofkii arrintiina aan ogeyn oo xaqiiqada aan ogeyn sida yuusuf oo kale daahirka wuxuu malaynaya inaa wax xadeen laakiin waxba ma xadin calaa kulli xaal qowlka daahirka waxa weeye waxaa la yidhi inakum la saariquun waxbaad xadeen kayfiyadaa markaa habkaa uu yuusuf u qarsaday iyo wuxuu niyoodayna walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakiin nimankaan sida daahirkaa aayaddu waxay ku keentay in la yidhi inakum la saariquun tuug baa tiino waxbaa xadeen markaa waxa weye ayay soo jeensadeen oo ay bilaabeen marka inay waxa weye markaa ay waxa weye weydiiyaan markaase waxay yidhahdeen intay soo fiiriyeen qaaluu aqbaluu calayh maadaa tafqiduun war maxaad weydeen wuxuu leeyahay sheekh naasir sacdi raximahullah aayaddaa wa aqbalu calayhim waxay macnaheedu tahay fa ina asaariqa laysa lahu hamun ila albucda walindilaaq macnaha ninku hadduu tuug yahay inuu ama sii cararo ama sii fakaduu ku dadaala laakiin nimankaani waxay og yihiin iyagu inayna waxba xadin sida daraaddeed bay inta soo noqdeen oo soo jeensadeen oo waxa weye ayna cararin ee waxay idhahdeen maxaa weydeen annaga waxama aanu xadin ma ay orin maxaan xadnay ee waxay yidhahdeen ma ladii saraqnaa ma ay dhihin ee waxay leanna way og yihiin inayna waxba xadin laakiin waxay idhahdeen maxaad weydeen oo waxa aad weydeen waa maxay halkaa marka ayay ka caddaatay nimankaani inayna waxba xadin waa caddahay laakiin macnuhu wuxuu ku socdaa iyagii oo waxa weeye habkaan sheekadan waxaa sameeyey yuusuf calayhi salaam ayaa arrintaas sameeyey kabacdi markaa ah. markaa ayaynu u imaanaynaa qowlka sideedaadoo oranaya ikhwatu yuusuf yatabara'uuna can isar can isariqa tuugadii iyagoo ka beri noqonaya oo diidaya oo caddaynaya inaynan waxba xadin oo ka dhaaranaya ayaynu qodobkaana ku keenayn qaal allahu tacala ilahi wuxuu yidhi qaaluu tallaahi laqad calimtum ma ji'naa linufsida fi lardi wamaa kunaa saariqiin waad og tihiin bay yidhaahdeen ilaahay baan ku dhaaranaya waxaad ogtihiin in aanu waxba aanu maaragtay inaanu u imaanin inaanu dhulka fasahaadino oo aanu waxadno oo dhibaato samayno fasahaadna uma aanu imaanin inaanu tuug ahayna waad ogtihiin ee maxaad saa noo noo leedihiin waxa weeye e, tuunada beenta iyo waxa weeye wax aanu samaynin maxaad noogu tuumaysaa ay macnaha sababtu maxay tahay jamiica almacaasi uma aanu imaan bay dhaheen laqad calimtum ma ji'naa linufsida fi lardi ay jamiic almacaasi macaasi oo dhan inaanu samayno uma aanu imaano dad muslima oo macaasi aan samaynayn oo waxa weye xumaan aan u imaan ayaan nahay annaga fa ina asiraqata leanna tuugadu waxa weye min akbari anwaaci alfasaad qofku hadduu tuugo la yimaado dhulkii o dhan waa fasahaadiye oo waxa weye khiyaana hadduu la yimid iyo tuugo haddi fasahaad uma dhimano waa dhaarteen marka sababtay u dhaarteen maxay tahay calaa cilmihim bay ku dhaarteen way og yihiin iyaga inaynan waxba xadin ogaantii ay ogaayeen inaynan waxba xadin ayaa dhaartaan keentay inay yidhaahdaan tallaahi laqad calimtum waad ogtihiin inay tallaahi dhaar weeye markaa ilaahay baan ku dhaaranay waad ogtihiin inaanan dhulka fasaadinaynin inaanu waxba xadinna waad ogtihiin leanno iyagu waxay og yihiin inaynan waxba xadin ma ay oga waxa weye galaankan jawaanka la geliyey oo waxa weeye reer eh, awrta ku dhex jira iyagu war uma hayaan halkaa marka markay dhaarteen oo dhaartii ay mareen dhaartaasna culummadu dhowr qowl ayay ka yidhaahdeen oo qaar waxay yidhaahdeen seebay maaragtay u yidhaahdeen laqad calimtu maa ji'naa linufsida fi lardi sababtu maxay leannahu dadkaani maxaa ku ogeysiiyey safar baad meesha u timid dadkaanna kuma yaqaaniine seebay ku ogaadeen reer masar iyo yuusuf iyo raggiisii inayna nimankaana niman waxba ahayn oo niman wanaagsan ay yihiin see lagu ogaad culamadu waxay leeyihiin dhowr qowl qaar waxay yidhaahdeen waxay ku ogaadeen oo ku dhaaranayaan waad ogtihiin bay leeyihiin inaanu idiin soo celinay oo waxa weeye daraahintii hore oo waxa weeye markii hore ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacallahum yacrifuunaha waa tuu yidhi lacagtoodii iyo waxa weeye u celiya oo raashinka u geliya lacallahum yacrifuunaha ida inqalabuu ilaa ahlihim lacallahum yarjicuun way soo celiyeen marka lacagtii lacagtii bay soo celiyeen sanadkii dambe waxay yidhahdeen lacagtaan idinkeeda ka khaldantay waa wixiini naga hooya qowlkaa marka cabdullahi ibn cabaas iyo daxaaq iyo ayaa dhahaya qaarna waxay yidhaahdeen marka waxay macnaha ka wadaan haddaanba lacagtii soo celinay maxay annaga galaan xuna ku falayna lacagtaaba ka badnayde maan lacagteeda jeefka ku shubanna sidaa daraaddeed sidaanu lacagtaa u soo celinay ayaa idii caddaynaysa inaanu tuug ahayn oo anna waan waxba xadin culamada qaarna waxay idhahdeen maya waxay sameeyeen markay masar yimaadeen ayay geeli ay wateen afkay ka wada xireen oo rati walba afkay ka xireen si uunan dadka cawskoodii iyo waxa weeye xooli e, e, e, meelaha raashinkii la dhigay iyo cawskii iyo waxa weye ile waa magaala wixii eh, uunan dadkii u dhibin ayay neef walba o geela afka ka xireen markay raashin siinayaan bay afka ka furaan markay kalena afkay ka xiraan marka waxay leeyihiin maadaama ay saa ku dadaalayeen oo dadkaasi ayba ka digtoonaanayeen xoolahoodu inay xaaraan cunaan hadda iyaguna min baabi awlaa wey inay wax waxay kaloo culimmada qaar yadeen qowl saddexaad qaar baa culimadu waxay yidhahdeen nimankaan masir degan way ogaayeen yacquub inuu nebi yahay awlaaddiisa iyo yacquubna ay halkaa degan yihiin inaynan cidna dulmiin dad muslimiina yihiin oo xaaraam oo dhan banaanka ka yihiinna way ogaayeen oo macruuf bay ahayn oo dad la yaqaanay ahaayeen marka waxaad ka helaysaa aqwaasha eh, eh, masir kitaabka maaragtay tafsiirka oo waxa weye ibnuljawzi ayaad ka helaysaa waxa weye saa ku kala qaad qaaday waxaynu kaloo marka halkaa marka wuxuu leeyahay qowlkaa markaa ayaa ugu raajaxsan oo waxa weye waxay noqonaysaa macnuhu saddexdaa qowlba waa jiraan inuu maaragtay ay ku yimaadeen marka qowlka ugu roon waxa weeye oo ugu raajaxsan maadaama ay lacagtii soo celiyeen inaysan waxa weeye galaan qaadanaynin ayaa halkaa ka cad leanna waxa weeye garaanku wax nafla maaha marka sidaa daraaddeed qof lacag soo celiyey koomba qaadan mayo oo waxa weeye daasad waxa weeye gemina oo waxa wax lagu miisanayey ma qaadanayo wey sidaa daraaddeed marka annaga tuug ma nihin ilaahay baan ka cabsanayna waxaana shaqo kuma nihin ayay ka wadaan marka halkaa marka waxaa timid markaa way dhaarteen nimankaani marka markay dhaarteen marka oo dhaartaa mareen hadda marka waxaa imaanaysa su-aal in la weydiiyo markaasuu nabiyullaahi yuusuf iyo iyo raggiisa hadleen waxay idhahdeen famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin maxay tahay abaalmarintiisu abaalmarinta haddii aad been sheegaysaan oo la idinka helo inaad wax haddeen oo inay tuug noqoteen ay caddaato maxaad lagu abaalmarinaya ay cuquubadu maxay tahay diintiinna iyo waxa weeye idinku seebaad u abaalmarisaan qofka waxada maxay tahay diintiinna qofkii waxada see u abaalmarisaan macnaha wuxuu weydiinayaan cuquubada idinku aad ku abaalmarisaan noo sheega saad ku abaalmarisaan ayaanu ku qancaynaa oo ku abaalmarinaynaaye noo sheega ayaa la yidhi cuquubada aad ku abaalmarisaan markaasay hadleen waxay yidhahdeen jazaa'uhu man wujida fii raxlihi fa huwa jazaa'u waa intuu yuusuf rabay wey leanna awel buu la ogaa qisadan iyo nidaamkan inay noocaa oran doonaan yuusuf waa ogaa waxay yidhaahdeen marka qofkii laga helo oo rabtigiisa laga dhexelo galaankii isaga ayaad qaadanaysaan addoonsada isaga oo waxa weye addoon ka dhig halkaa marka ayaa waxaa bilaabatay leanno diintii yacquub baa waxay ahayd baa la yidhi qofka waxada oo ay ku caddaato waxaa loo dhiibi jiray qofku wax ka xaday oo la odhan jiray kaxayso addoon ka dhigo hayso marka ama muddo go-an baa la siin jiraa la yidhi ama waxa wey weligaaba addoon ha ku ahaado markaasu wuxuu bilaabay waxay yidhaahdeen marka kadalika najzi zaalimiin qof walba oo haalima oon ilaahay ka cabsanaynin oo sariqo sameeya tuuga saasaan ku abaalmarinaa oo waxa weye annagu saas ayaan samaynaa ayay leeyihin markaasu wuxuu ilahay waxau yidhi marka fabada'a biuciyatihim qabla wacaa'i akhiih uma istakrajaha min wacaa'i akhiih waxa uu bilaabay marka in uu waxa weye weelkii la baaro marka raashinkii iyo waxa weeye jawaanadii u saaraa oo raashinkii ugu jiray ayaa baaritaan lagu bilaabay markaa kuwoodii buu marka ku bilaabay kuwoodii buu inta ku bilaabay ayuu waxa weeye kabacdi markaa wuxuu sameeyey inuu waxa weye aakhirkii ugu dambeeyey oo waxa weeye rakigii banyamin ayuu u yimi oo waxa weeye uu isagiina ku bilaabo furay intoodii kale tobankii kale markii laga waayey ayuu banyamin kala soo dhex baxay marka ilaa walba isaga ku riday wuu ogaayey uma istakrajaha min wicaa'i akhii weelkii walaalkii ayuu ka soo dhex saaray leanna sababtu waxa weeye liyakuna dalika abcada min atuhm tuhmada in si ufogaato oo la yidhaahdo wuxuu sababtu ugu bilaabaya waxay tahay horta weelkoodii u baaray hadduu horta marka ugu horreysaba uu ku bilaabo weelkiisa oo kasoo dhex saaro maxaa ku ogeysiyaal leeyahay durba aad weelkaan waxa weye jawaantan uu ku jiray wa adiga ka bilaabay hadda adaa ku riday marka awel oo arrintan adaa wax ka ogaa sidaa daraaddeed ba ilaahay wuxuu yidhi kadalika makkannaa kadalika kidna liyusufa ma kana liya'kuda akhaahu fi diin اlmelik ila an yashaء allah narfacu darajaati man nasha wa fawqa kuli di cilmin calim ilahay waxa uu ku khatimay aayaddii sidaasaanu nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye u qaatay walaalkii macnaha xiiladdaa iyo nidaamkaa haddii uuna samayn lahayn yuusuf uma banaanayn xaqna uma lahayn mana qaadan karin walaalkii inuu iska qaato oo yidhahdo nimankaan safarka ku yimid ayaan kala haraya waxa weeye sida maanta dadka dictatorada ay sameeyaan oo ninkii boqora wuxuu doono iska samaynayo ma ahayn meesha cadaalad baa tiilay oo ninkaan boqorka meesha haystay ma ogolayn cadaalad xumo marka sidaa daraaddeed yuusuf dariiqaas ilaahay waxyi min allahi bay ahayd oo ilahay ba u waxyooday oo waxa weye nebi ilaahay buu ahaa markaasaa waxa weeye dariiqii ugu fiicnaa ayuu ku qaatay walaalkii narfacu darajaatin man nashaa wa fawqa kuli dii cilmin caliim ay macnaha ilaahay waxa uu leeyahay macnaha qofkaan doonno kor baan u qaadna magaciisa iyo waxa weye dikrigiisa iyo wanaagiisa iyo sharaftiisa ayaan kor u qaadna wa fawqa kulli di cilmin caliim qof walba oo cilmi lana mid baa kasii cilmi badan marka wuxuu leeyahy ibnu katiir iyo raximahullah kadalika kidnaa ay daberna macnaha saasaan u kala dabarnay nidaamkii oo aan ku ilhaaminay yuusuf inuu saas sameeyo xiiladaas walaalkii uu kusoo qaadanayo inuu sameeyo ayaanu maarata arrintaa u samaynay oo waxa weeye min e- e- e- sidaanu booskiisii kor ugu qaadnay qiimaha ugu yeelnay iyo wanaagga ama qowluhu ma kana liya'kuda akhaahu fi diin ilmelik aqwaal baa iyadana ku jirto oo culimmadu waxay leeyihiin ay macnaha haddii aynan lowlaa ictiraafuhum haddaynan aqbalin oo yeelin oo iyagu oranin abaalmarintiisu waxa weeye qofkii laga helo qaata haddayna oran ma uu qaadan karin liannahu diinta boqorkaan meesha haystay waxay ahayd in lagu ciqaabo qofkii waxada waa la garaaci jiray ama waxa weye waa la ceebayn jiray ama waa la masaafirin jiray laakiin diinta nebi yacquub baa waxay ahayd in waxa weeye qofkii waxada la addoonsado oo addoon laga dhigo sidaa daraaddeed marka amaa qowluhu walmuraadu biddiin diinka maxaa laga wadaa maa kaana liyaakuda akhaahu fi diini lmelik buu yidhi ilaahay diinna ma lahayn oo ninkaani gaal buu ahaa ay macnaha fi siyaasati lmelik baa laga wadaa buu yidhaha culammadu saasay yihahdeen oo waxa weeye waxaa laga wadaa siyaasadii ay macnaha sultaanu misr siyaasadiisii haddii uu saa ma samayn karin wey ama fi qadaa'i lmelik xukumkii boqorka sidaas kuma uu qaadan karin yuusuf haddii uu siyaas eh, la yidhaahdo waxaanu ku xukminaynaa wixii idinku aad xukuntaan oo waxa weeye idinkaa meesha degane xukmiya haddii la odhan laha laakiin iyagii baa xukmiyey oo walaalihiisaa xukmiyey sidaa daraaddeed ayuu u qaatay yuusuf mar alla markii ay xukmiyeen ayaa xukunkoodii loo raacay ama qowluhu narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kuli dii cilmin caliim ay narfacu darajaat maaragtay wanaagga iyo darajada fi dunya waalaakhira qofkii aan doonno kor baan u qaadnaa wey leannu ilaahay baa kor u qaaday oo ilaahay baa hanuuniyey oo waxa weeye tawfiiq iyo wanaag oo dhan iyo cilmi iyo wax walba ilaahay siiyey nabiyullaahi yuusuf oo shalay aabihii laga soo qafaashay oo addoonnimo loo iibiyey maanta wakaa isagii boqora oo meel walba haysta oo wanaag oo dhan gaaray wakaa wey leanno ilaahay nebi buu ka dhigay oo wax walbuu baray oo heerkaasuu gaarsiiyey wey qaala ibnu katiir wuxuu leeyahay wa fawqa kuli dii cilmin caliim qaala alxasan albasriyi wuxuu yidhi laysa caalimun ilaa wa fawquhu caalim macnaha nin wax yaqaan ma jiro cilmi barta ilaa waxa weeye nin kalaa kasii cilmi badan ilaa cilmigu ilaahay uu gaaro ilaahay baa wax walba ka cilmi badan leannahu cilmiga ilaahay baa keena qof walbana cilmiga ilaahay baa baray xataa yantahi alcilmu ila allah wuxuu leeyahy marka xasan albasri iyo wa fawqa kuli dii cilmin caliim ay macnaha ilaa cilmigu uu ku dhammaado ila allah ilahay xaggi ilaa uu ku dhammaado ayaa ma aragtay markaa cilmigii ku ekaanaya wey sidaa daraaddeed markaa ayuu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam walaalkiisaa gacanta ugu dhigay oo ku qaatay wey leanna sababta uu loo samaynayana waxay tahay maslaxad baa ka ratimaysa in aabihii lasoo kaxeeyo reerkoo dhan yimaadaan wanaagoo dhan halkaa yimaado maslaxad baa ku jirta meesha qodobka sagaalaad waxa weye ikhwatu yuusuf yarmuuna yuusuf calayhi salaam bisariqa bal yuusuf walaalihii oo markaas waxa weeye markay ogaadeen inuu wiilkaani wax hadidii eh, ku caddaatay ayay waxay yidhaahdeen markaa hadduu isagu waxaday awel baa walaalkii horay wax u xaday oo awel baa tuug walaalki ahaa oo waxa weye walaalkiisaa horay wax u xaday qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen in yasriq faqad saraqa akun lahu min qabl faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahu qaala bal antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun waxa uu yidhi marka aayaddaa ilahay inoogu caddeeyey ibnu katiir waxa uu leeyahay falamaa caayanuu haadihi sariqa mar alla markay ay arkeen ayay waxay yidhahdeen markaa oo waxa weeye ay e, e, e, ay ogaadeen in waxa weeye laga soo bixiyey weelkii galaankii in laga soo dhex bixiyey maaragtay banyamin jawaankii uu watay iyo iyo waxa weeye awrkiisii ayay waxay yidhahdeen in yasriqi faqad sarqa akun lahu min qabl waa wax ay sinji uleeyihiin oo walaalkiisa horay tuug ahaa oo wax u xaday marka waxaan sinji bay uleeyihiin oo weligiisi weligooda waxadi jireen ayay ka wadaan haddaba marka maxay ula jeedaan walaalkiis ila walaal kale lama dhalano yuusuf keliyaa la dhashay yuusufna waa iyagii godka ku riday oo soo masaafuriye maxay ula jeedaan culummadu aqwaal badan bay ka yidhahdeen qaar waxay yidhaahdeen waxay ula jeedaan nabiyullaahi yuusuf wuxuu samayn jiray baa la yidhi markii uu yaraa ayuu oday awowgiisa wuxuu ka xaday sanam markaasuu burburiyey sanam xunu intuu ka haday buu burburiyey ayay qaar yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya e waxyaalo kale cuntada ayuu guriga ka qaadi jiray markaasuu dadka masaakiintaa siin jiray qaar waxay leeyihiin eedadiis ayaa maaragtay bahal ay haysatay oo waxa weeye ay laga dhaxlay maaragtay nabiyullaahi isxaaq oo dhexda lagu xiran jiray oo la barakaysan jiray ayay dharkiisa ku dhex dirtay oo waxa weye markaasaa la waayey hadhow hadhowaa dharkiisii laga dhexelay markaasay yidhahdeen wuu xaday waxyaalo noocaasa erayo badan ayaa ku jira laakiin calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen haddii uu waxaday ninkaani walaalkii ayaa horay wax u xadi jiray ayay yidhahdeen qaala abubakr jazaar waxau leeyahy way dhici kartaa qowlkoodaani mujarad tuhma inuu yahay raddo tuhma inay keliya iska radiyayaan waxaan lagu lagu tuhmay ee waxa weeye aynan baba wax daliila ah. iyo waxa weye yuusufna weligii inuuna waxba xadin waa caddahay marka sidaa daraaddeed waxay iska leeyihiin wuu xadaye wax cad iyo waxa weeye wax meesha yaal oo waxa weye ay haystaan inuu yuusuf horay wax u xaday ma jirto wey sidaa daraaddeed marka ayay waxa weye ku been abuuranaya fa asarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum yuusuf waa qarsaday marka naftiisii ayuu ku qariyey oo waa qarsaday uma uu cadaynin markaasuu waxa uu yidhi ay fii nafsihi antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun culummadu laba qowl bay leyihin qaar waxay leeyihiin carabkiisuu ka yiri lannahu macnaha qaar waxay leeyihin ajaabahum siran la jahran macnaha uurkiisa ayuu waxa uu ka yiri allayla idinkaa tuug ah oo waxa weeye dhibaato dhan sameeyey oo waxa weeye ilaahay agtiisa idinkaa ka shar badan ninka aad tuugada ku sheegaysaan leanno yuusuf waa nebi ilaahay waxna maxadin xadin laakiin idinku ayaa ka shar badan weeye qawl qaarna waxay idhahdeen culummada macnaha fa asarahaa yuusufu fii nafsihi ay macnaha kelimadani waxa weeye macnaheedu antum sharu makaana ayay u noqonaysaa oo waxa weeye ma unan u muujin oo waxa weye toos uma sheegin qaarna waxay dhahan maya wuu u muujiyey calaa kulli xaal qowlka raajixa waxa weeye oo waxa weeye e, e, daahirka oo culummadu ay u badan yihiin yuusuf fa asarahaa yuusufu fii nafsihi kelimadaa la yidhi xumaantaas kama uu jawaabin oo waa qarsaday uurkiisu ku qariyey xilman wa karaman isagoo doonaya inuuna waxba e, erey xun ku dhihin ayuu u dulqaatay markaasuu waxa weeye naftiisa wuxuu ka yidhi hoos u yiri antum sharu makana idinka ayaa ka shar badan kaad leedihiin waa tu idinkaa ka shar badan leannao dhibaato weyn ayay sameeyeen oo mashaakil oo dhan ayay iyagu sameeyeen laakiin yuusuf wax mashaakila iyo wax dhibaatoa uu sameeyey ma jirto wey markaasay waxay galeen inay baryaan marka qaaluu ya ayuha alcaziizu masanaa ya ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakud axadana makaanahu ina naraaka min almuxsiniin markaasay baryeen oo waxay yidhahdeen waa ku baryaynaaye nin kale naga qaado booskiisii aabbihiisaan ballan ka soo qaadnay aabbe waayeenu leeyahay kuma noqon karno waa ku baryaynaaye naga qaado waxa weeye noo daa markaasu wuxuu yidhi qaala macaad allah an na'kuda ila ma wajadnaa mataacana cindahu innaa idan la daalimuun ilaahay baan ka magan galay buu yidhi nin aan tuug ahayn uun dulmi gelin inaan qaadanno oo aan ka tagna markaa ninkii dulmiga galay taa ilahay baan ka magan galay buy mana qaadanaye waxa weye annagu ninkaan dulmiga galay oo waxday ayaan qaadanaynaa oo waxa weye ma qaadanayno nin aan dulmi gelin sidaa daraaddeed marka wuxuu leeyahay waa khayaano weeye intaanu ninkii waxaday sii dayno inaanu qaadanno ninkii waxa weeye aan waxadin arrintaa nagama suurtowday buu leeyay sidaa daraaddeed marka ma yeelayno oo ma qaadanayno ayuu leeyahy marka halkaa ayay marka ka caddaatay waxa weye nabiyullahi yuusuf cadaaladiisi iyo wanaaggiisi wuxuu leeyahy annaga may leanna ulajeedaduba ma ahayn ninkaani waxay ahayd ninkaan horta ulajeedadoo dhan ba waxaa loo sameeyey ninkaan in la qaatay ahay marka see nin kale u qaadanaa ma qaadanaynu yidhi marka halkaa marka ayaan qeybta koowaad kusoo gebagabaynaynaa oo waxa weye kabacdi markaa aan kasii wadaynaa haddii rabbi idmo yuusuf iyo waxa weye markaa qisadiisii oo sii socotay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka waatubu ilayk alxamdu lilahi rabi alcaalamiin